alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtna wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى baabu sifati الsalaati salaada sifadeedii iyo tilmaanteedii buu u baab yahay oo ku saabsan yihi salaada waxay iska leedahay shuruud iyo furuud ama arkaan iyo abcaad iyo hay-aad shuruuddii in badan oo ka kamida ah waan soo maray shuruudu salaad halkan inta badan wuxuu kaga hadli doonaa alarkaan wasunan walhay aad waxaa lagu shabahaa salaada insaanka oo kale qof baa lagu shabahaa ruknigu waa sida madaxii oo kale oo haddii la waayo salaaddii waa la waaye qof madax la-aan ma noolaan karo sujuudu sahwi ma kabayso ilaa lagala imaado wey shardiguna waa sida xayaatadii iyo noloshii oo kale iyo ruuxda qofka ku dhex jirtay oo wax walbaba ka horreysay shardigu ilan wuxuu dhacaa qabla maahiyati shay salaada ka hor buu dhacaa diyaar garow wey shardigu haddaa shardi maqasho intaan salaadba la tukanin diyaar garowga loo soo diyaarsanayo wey dahaarat اlbadani wاlmakani wاthawbi istiqbaalu اlqiblati dukuul اlwaqti inuu maaragtay wax salaada ka horeysaa la dhahaa shardi marka waa kal xayaat alabcaad waxaa lagu tilmaamaa inay tahay ka acdaai linsaan xubnihii dadka oo kale qofka insaanka xubnihiisa oo kale qofka haddii gacan la gooyo waa noolan karaa gacan la-aan bu buu noolan karaa laakiin naqsi baa ku jira kabid buu ubaahan yahy in la kabo ubaahan yahy wax lala qabto ubaahan yahy haddii marka laga tago shay abcaadu salaad ah sujuudu sahwi in lagu kabay ubaahanta hay-aadku waa timaha oo kale shacariga timaha qof iska mulukeysan oo iska xiran wax weyn oo naqsiga ma haysto waa iska fiican yahay axsan waa ka maqan yihi marka iyadoo sujuud sahwi in lagu kabay iyo oon baahno takbiiraat lintiqaali iyo tasbiixaadka iyo waxaas ku shabahan abca waxaa la yihahda hay-aadka iyo qaabka salaada loo qurxinayo marka halka wuxuu kaga hadlayaa shuruuddii waa soo maray arkaantii iyo sunankii oo mara manduub mara sunna mara nadbi mara istixbaab magacyo badan leh <clears throat> qaala almusanifu raximahu llah yundabu waxaa la sunneeyaa an yaquuma inuu istaago qofka lahaa salaada bacda faraaqi liqaamati aqimkii markii la bogo kadib mu-adinkii markuu aqimo oo aqimka u dhameeyo kadib inuu kaco furuq dhaho markaa saasaa sunno ah oo shaaficiyada iyo aimada qaar say ku tageen ba sidaas qaarkood waxay leeyihiin qad qaamat isalaad baa la istaagi xanafiyadu ayagu waa kasii shisheeyaano markuu um-, muadinka uu leeyahay qad qaamat isalaad imaamka waa inuu allah akbar dhaho salaada galaba haddii kale been baabad kudhice been been baabad salaadii baa loo istaagay ba salaadna looma istaaga salaada istaageedana waa gelitaankeeda wa marka qad qaamat isalaad salaada waa istaagtay waan ku jiraa wey allah akbar inuu sii dhaho asagoo dhamaysta muadinka marka inta kale sida saxda laakiin waxaa weeye idaa uqiimat isalaa salaada markii la aqimo wey falaa taquumu xataa tarawni waa ka nabiga le alayh salaatu wasalaam ayadoon la aqimayn baa weliba lasii joogi karaa haddii imaamkii uu maqan yahay oo weli uuna soo bixin oo istaaggaa dheer buu nabiga uga ba'ayaa saxaabada sala allahu aleyh waalih wasalam haddiise la arko waxaad garanaysaa aqimkii iyo araggii ay isku toosaan markii la aqimo horaa laga istaagi yundabu an yaquuma laha bacda faraaqi aliqaamati aqimka marka la bogo kadib wa yundabu safu lawalu safka horaana sunno ah oo dadku dadkoodii ogaan lahaayeen waxa ku jira fadli ah way u kala dhaqtami lahaayeenoo maynan heleen ilaa ay ka qoriritaan qurca iyo qoririisho ayaa laisla geli lahaa sufuufta hore ilaah iyo malaa'igtiisana waxay ku saliyaan cala safi alawal safka hore wayundabu safu lawalu sida saxdaana safu lawal waxaa loo jeedaa imaamka gadaashiisa safka la xiriira kaasa loo jeedaa walow safkaas hore habaa ku jiraba inqiaac iyo maqsuura waa ladhaha jiri jirtayo soo dha imaamka uu intuu galo dee nasafka hore yar goyso agga agga laga galo agga xagga de imaamkiiba haduu meel guriga ku jiro guriga soo waa soo gadaal buu usoo yarbaxaya markaas hadeena maqsuuradaas iyo qolkaasaa kala jaraysa safka hore xataa kaa safka hore wey qaar waxay leyihin hadii wax kala goynaayo safka hore waa safka ka dambeeya ee dhammayska tiran kaasaa saful awal ka bilaaban qaar waxay leeyihin saful awal waxaa loo yaqaanaa oo macnaheed ay tahay looga jeedaa qofka marka u horeysa masaajidka imaada walow safka horaba halaga qabsada yuuna gelini arrimahaasna waa laga xoog badan yahay saful awal waa safka u horeeya wey sida ku dhacaysa magacaaba wa tundabu waxaa la suneeya taswiyatu sufuufi in sufuufta la simo oo imaamkii iyo qofkii kaleba ay wada simaan lana waa amru bilmacruuf macruufka la isfarana qof keliya lagama lagama sugaayo lakiin in la wada bulaamo sax maaha dadka dhan safka hagaajiya safka hagaajin gadaal u fiiriya addunya walba gadaal fiiriyo oka ka dambeeya u fiiriya asaga kiisiyaa ilaalin oo hagaajin mid walba hadduu yidhaahdo midka kalean aniga fiirini oon hagaajini kiisiyaa hagaajin hal qof oo imaamka ugu talagalay ama mu-adinka oo uu dhaho soo dhex mar dadka oo safka soo hagaaji sax wey imaamkaasi wuxuu ku leeyahay walilimaami aakad imaamka ayaa usii adag tahay oo muakad ay ku tahay suna mu-akada inuu ah safka hagaajiyo siduu nabiga samayn jira alayhi salaatu wasalaam qawla wa ficlan buu ku hagaajin jiray sawu sufuufakum iyo alfaad kala oo kala duwanba taraasu iyo sud lkhalal iyo laa takhtalifu alfaadaas oo dhan ba ku celcelin jiray xataa imaam الnasa'i raximah اllah kam yaqulu imaamu istaw ayuu leeyahy isagu sufuuf meeqo jeer buu dhahaya uu baabaystay marka in la dhaho saddex jeer buu kasoo celiyey nabiga alay slam ku celcelin jiray a sawu sufuufakum istawu sima sima walilimaami gacantiisana waa la tegi jiray oo waa saas u mari jiray xabadka oo dhabarka iyo kala horeynta iyo waxaasoo dhan buu nabiga alay slam hagaajin jira o saxi jiray waxaa la rabana waxaa weeyaan in laisku dhawaado in laisku tooso in dulduleelka iyo khalalka meelaha banaan la qariyo ayaa la rabaa laskuna dhawaado lastaabto carbaha iyo lastaabsiiyo <coughs> laisku dhawaado iyo garbaha <coughs> walilimaami aakid wayundabu waxaa la suneeyaa itmaamu safi lawali falwal safka u horeeya iyo midba midka ka horeeya in la taam yeelo oo wixii oo kii hore uuna dhammaystirrayn naqsi ku jiro aan ku kala la bilaabin haddii kol laba naqsi gelaayo ka u dambeeya naqsi ha galo saa wey xadidki waa kuso hororay nabiga alay isalatu wasalaam alawal falawal wajihatu yamiini limaami imaamka dhinaciisa midigtaa afdalu fadli badan waxay ka fadli badanta dhanka bidixdaa hal qof adi imaamkaa tihiin midig baad ka istaagaysaa nabiga alay slam waa soo jiiday cabdullahi bnu cabaas iyo waa kii gadaal kasoo jiiday soo mariyey xagga midigta keenay dhanka midigta marka afdala haddii aad jamaacad tihiin afdalka waa dhanka midigta lakiin macnaheedu maaha bidixda inay banaanaanayso ma aha saddexba haddii la gaaro ama lababa ay tahay adig imaamkii gadaal imaamkii laga hagaago wey saafdee safka uu socdo haddaasaa imaato wixii oo dhanka banaa dhanka midigta ah leanna cumuumu nusuus nabiga aleyh isalaatu wasalaam kaana yucjibuhu tayaamun way soo wada gelaysaa dhanka midigta mar walba inuu fiican yahay wajihatu yamiin اlimaami baa afdalu fadli badan bidixdu ka fadli badan yahi uma yanwi wuxuu niyoonayaa biqalbihi ruknigii koobaad buu bilaabay intaa hore arar iyo suna iyo waxbay ahayd isdiyaarin rukniga koobaad arkaanu salaad ilaa dhowr iyo toban rukni bay salaadu leedahay wuxuu ka bilaabay anniya niyaday ka bilaaban inama alacmaalu biniyaat uma yanwi wuxuu niyoonayaa biqalbihi qalbigiisuu ka niyoon waa shayga laasimka qalbigaa waajib wey in laga niyoono carabka hadduu kaga dhawaaqo qalbi uusan jirin waxba kama jiro lakiin qalbigaadad ka niyooto carab aada kaga hadlin saxad salaatukum waa ku ansaxday leanna qalbigaasa niyadu waa casmi iyo niyada qalbiga oo laga niyado wey nacam uma yanwi biqalbi ka niyoon fain kaanat fariidatan salaaddu hadday salaad farada tahay saddex shay baa la rabaa marka inaad kulmiso oo lagaa maarmaana waxaad niyoonaysaa saddex shay waa inayna ay ka yaraanin waaa saddexda shay waxaa weeye wajaba niyatu ficli salaati inaad salaad samaynayso niyadeed horta waa rabaa waajib wey waa ko wa kownuhaa fardan salaadaad tukanaysa inay farad tahayna waa inaad niyooto waa labo saddex waxaa weye wa tacyiinuhaa inaad cayinto salaada noocay tahay duhran aw casran aw jumcatan saddexdaasaa laga maarmaana wixii kale waa iska sunno iyo dheeraad buu leehay inaad salaad tukanayso waa ina horta niyooto salaaduna inayna sunno ahayn laanna niyadu tumayiz beyna bayna alfardi wa bayna sunna ayay kala kala saartaa ficilka aad samaynaysa inay salaad tahay si ayn caado kaaga noqonin waa ko bayna alcibaadaat walcaadaat bay niyadda kala saartaan bayna alfuruudi ayay kala saartaan wasunan nacam wa tacyiinuhaa duhranna waxaa weeyaan furuudda la faradka laftigiisisay kala saartaan iyadu waa shaqada niyada ay leedahay baab saas ahba litamyiizihaa bayna alcibaadaati walcaadaat inay kala saarto wa tamyiizi bayna alfuruudi wasunani inay kala saarto furuudda laftirkeeda in lasii kala saaro duhr iyo casr waxay tahay aw jumcatan ama jumca inay tahay buu niyoonayaa wa yajibu waxaa waajibaya qarnu dalika niyadaas inay la xidhiidho bitakbiiri takbiirta inay la xidhiidho inta waajib wey niyada xilliga niyoon iyo takbiirta inay isqabtaan oo isla bilowdaan fa yuxdiruhu wuxuu xaadirinayaa qofkii naawigaha fii dihnihi xabadkiisa ah, dihnigiisa iyo qalbigiisa wuxuu ku xaadirin xatman si waajib ah ayuu wuxuu u xaadirinayaa manwigii shaygii manwigaha uu niyoonayay salaadii aan ka soo sheegnay fardan wa tacyiinan aan soo marnay inuu qalbiga ku qabto yajibu waxaa waajiba ah qarnu dalika inuu la xiriiriyo arrinkaasi saddexda hadda aan soo sheegnay bitakbiiri takbiirta waa inay la xiriiraan niyadooda fa yuxdiruhu wuxuu xaadirinayo fii dihnihi dihnigiisu ku xaadirin naawigii baa wuxuu qalbiga ku qabanayaa wuxuu niyoonayay xatman si waajib ah waxaa jirta waxaa la yihahda almuqaarana alxaqiiqiya wاlmuqaarana alcurfiya wاlاstixdaaru alxaqiiqi wاlاstixdaaru alcurfi fuqahada ay dhahaan almuqaarana xaqiiqiya waxaa weeyaan niyadii iyo saddexdaa shay soo sheegnay iyo takbiirtii intaa waa inay isku fadhiistaan bidaayatiha ilaa nihaayatiha aad intaa niyada qalbiga ku hayso intaa saddexdaa iyadaas qabanayso ku dhawaaqayso niyadiina waa inay la socoto muqaarana ay jirta xaqiiqi a ah wey marka almuqaarana curfiya waxaa weeyaan bidaayada takbiirta marka aad kibaaranaysa horaba haddaad niyada aad xaadiriso iyo inay istimraar iyo musaaxaba iyo ala socon ila soconin be waxaa weeyaan curfi waxaa la dhaha muqaarana curfiya alistixdaaru alxaqiiqi waxaa weeyaan arkaanu salaadka oo idil bitafsiil inaad u niyooto min takbiirati alixraam waniya kasoo bilow ila tasliimi salaamo naqsiga intaa hal mar ah inaad qalbiga ku xaadiriso ayagoo mufasal xabad xabad ah u tafsiilisay markaa deena allah marti ay ku dhacdo alistixdaaru alxaqiiqi alistixdaaru alcurfi waxaa weeyaan istixdaar arkaan salaat ijmaalan saddex iyo toban arkaan islaamka sooma arkaan salaad arkaanu salaadkii arkaantii ay tiradeedu ijmaala duuduuba inaad qalbiga ku qabato waxba tafsiilinin istixdaar alcurfi afartaasa jirto marka hadda ma muqaarana xaqiiqiyadii wey wayajibu qarnu dalika bitakbiiri fayuxdiruu fi diini xatman ayuu ku xaadirin laaziman yani xatman wayatalafadu bihi waana ku dhawaaqayaa takbiirtii carabka ka dhawaaqi laakiin waxaa uu ka hadlayo waxaa weeyaan waa niyadi niyadii oo aheyd salaad farad dhuhr saddexda ayagaa uu carabka inuu kaga dhawaaqo ayaa sunnaa buu kuleeyahay liyusaacida lisaanu lqalba si carabka uu u saacideeyo qalbiga tashwiishka iyo waswasadana ay meesha oga baxdo ah, saasuu kuleeyahy arrintii shaaficiyada dee fuqahada ay ijtihaadeen raxmatullahi calayhim laakiin wax nas oo daliil oo lo ahayo ma jirto oo cad waa un ijtihaadkaas oo manaha nadarkaa wey liyusaacida allisaan qalb in carabkii iyo qalbiga ay daabaqaan ah, waxaad ku hadlayso qalbiga inta badan waa suxujidsanayaan wayatalafadu bihi nadban sunanimo wayaqsiduhu wuu uqastaayaa muqaarinan yaqsidu wuu uqastaayaa naawigii hub manwigii wuxuu niyoonayay buu uqasti muqaarinan asagoo la xiriirinayo liawali takbiir takbiirta awalkeeda asagoo la xiriirinayo markaasuu wayastaxibuhu niyada iyadeed buu istimraaraya o daa'imaya waa la saaxiibaya waa haynaya xataa yafruqa minhu ilaa takbiirta ka bogo ilaa takbiirta takbiirta ixraam markay ka dhamaato intaa niyadii waa xaadir wey waxaa wey marka almuqaarana alxaqiiqi wey almuqaarana alxaqiiqiyada weeyaan nacam fayaxdiru xataa yafruqa minhu walaa yajibu tacarudu ah. walaa yajibu ma waajibayo oo waajib inta saddexdaa hora waajib kugu ah salaad iyo farad iyo niyo iyo duhr walaa yajibu waxaan waajib ahayn atacarudu inuu u banbaxo licadadi rakacaati rakacaadka tiradooda ah, arbaca rakacaatin inuu dhaho ama uu qalbiga ka niyoodo waxba shardi maaha duhurkii markuu ka hadlayay wala lidaafati ila allahi tacala in ilaahay loo idaafeeyana iyadana waajib maaha lilahi tacaala uu dhaho hr arbaca rakacaat lilahi u dhaho liannahu salaadan sideedaba aad u istaagan tahayba lilahi bay ku socotaa subxaanahu watacaala waxba afka inaad kaa dhawaqdo marka laazima wala adaa ada inaad niyotana shardi maaha wilqada qada niyooto adaan inaad tirahdo oo ama carabka qalbiga ka sheegto ka niyooto ama carabka qadaan inaad tirahdo qaarkood waxay leeyiin qadaanta adaan oma baahna liannahu waktigaaba micyaar u ah waktigaaba iska leh oo salaada duhur xilligeeda haddaad tukanayso waa caadi waa si soomkii oo kale waktiga wax kale ma lahaba laakiin qadaha la qadaynaayo xilligiisii xilli aan ahayn yaa u baahan in maarata lagu dhawaaqo tamyiis lala imaado qadaan la yidhaahdo way kala qaadeen qaarkood musanifka wuxuu ku leey labada waajib maaha bal yundabu dalika lakin waa la suneeyaa maxaa la suneeyaa inaad tiraahdo arbaca rakacaat lilahi tacaala adaan inaad tiraahdo ama aad qalbiga ka sheegto waa sunuu kuleeyahy wain kaanat naafilatan wain kaanat isalaatu naafilatan muwaqata <clears throat> hadday salaadu tahay salaad suna oo naafila ah naafiladu way qaybsantaa mudlaqiyo waxay u qaybsantaa muaqade muaqatatan waqti bay leedahay waa salaad waqti sunno oo waqtiyeysan wajaba tacyiinu baa waajibaya <clears throat> in la cayino oo magacii la sheego ka ciidin salaatulciid oo kale ciid uladxaa ciidulfidri inaad tacyiniso magacoodo si duhurkii oo kale wa kusuufin qoraxmadoobaadkii iyo dayxii iyo wa ixraamin xarmashaad xaj ama cumro aad rabto inaad xarmato ragcatay ixraam labada ragcadood intaadan xarmanin intii la qabaysto la isdiyaariyo la tukado inaad ku dhawaaqdo tiraa ragcatay ixraam aad tukan ragcatay ixraam wa sunati duhri duhurka sunadiisii qabliyadii iyo bacdiyadii hadday tahay waqti bay leedahay wa kayri dalika intaa laguu sheegay wixii aan ahayn oo sunanka waktiga leh ah sunanka waktiga leh inaad aad tacyiiniso ayaa fiican bu kulehay oo wanaagsan wain kaanat naafilatan hadday tahay se salaadu salaad sunna ah naafiladaasoo mutlaqatan mutlaqa ah mutlaq waxa ula jeeda waa did lmuqayad wax meelay kuqayadan tahay maleh waktina ma laha waa iska mutlaq oo xilliga xiliyihii la nahiyey ee awqaatu nahyi waktigaan ka ahayn oo dhan ba salli fa ina salaata mashhuudatun maxduuratun nabig alay slam shantii waqtiga la nahiye baa iska ilaalini intii kale salaada mutlaqa waa ku banaan tahay salli fa ina salaata maxduura mashhuuda waa lasoo xaadiri iska istaag iska tukan nacam laakiin marka taas waa mutlaq wey aw ajzaa way gudaysaa waxaa gudi niyatu salaati bis hadday salaadu mutlaq tahay waxba tacyiin iyo heblo kaagama baahne inaad salaad tukanayso cibaadadan ay salaad tahay umaad niyoon walow shaka hadduu shakiyo bacda takbiiri takbiirta kadib markuu allahu akbar yiri kadib iyo wuxuu shakiyay fi niyati niyadii buu shakiyey or niyadii ma la imaatay ah, waa qabsataa dadka waxaas allahu akbar markaad tiri kadib baa warba salaada duhurkeed iyo maxaad niyootay aw shaka wuxuu shakiyey fi shardihaa niyada shardigeedii buu yuu shakiyey shardigeedi waa saddexdaan soo marray tacyiinkii iyo muxuu ahaa salaadii iyo tacyiinkii iyo faradkii iyo kuwii buu shakiyey waa shaki baa ku dhacay muxuu samaynayaa fa yumsik waa waa joojinayaayo waa ka istaagayaa inuu salaada ka baxo salaada kama baxayo ka wadaa ah, marka sidaa qabsato yuuna degdegin oo dirba intuu salam alaykum asala alaykum dhaho salaada dana ko waan bilaaba u dhihi bad warkaadi xasuustaa dib ugu noqo fa yumsiku wuu yar istaagi inuu ka baxa salaadin waa ka istaagayaa waa ku jiraa waa maaminaya fa in hadduu xasuusto haa oo niyadii ah qabla ficli ruknin rukni arkaantii salaada kamida intuuna samaynin oo faatixadii iyo muxuu ahaa rukuucdii iyo arrimaha intuuna weli gaarin hadduu niyadiis u celcelinayo uu soo helo inuu niyooday oo niyadaa la imaaday su xasuustii uu kusoo ceshado ceeshado fa in dakarahaa qabla ficli ruknin rukni samayntii ka hor hadduu xasuusto walxaal qad qasura alfaslu fasliga iyo kala soocidda iyo inta udhexaysay u taagnaana ay gaaban tahay <clears throat> inti waa in gaabano fasli dheer maaha lam tabdul ma burayso salaadii kama burin marka intaa iyada yar xasuusanayay oo dirmo uu soo halooday <clears throat> waqad qasura alfaslu shardigu curfigaa loo celi lam tabdul waana sheegi doonaa oo rukuuc iyo arrimo kale iyo eh, rukni kale intuun ugudbin wa in daala hadduusan dheeraado fasligii iyo kala soociddi inti uu allah akbar yiri niyada eh, ka shakisanaa iyo int intuu baa fasli wakti dheer bay qaadatay aw mase bacda ruknin rukni gadaashii bayba gaadhay qawliyan qawli ah kalfaatixati faatixadii buu sii marayaa oo akriyey welina wax gacan kuma hayo aw ficliyin ficli buu gacanta ula galay oo rukuucdii buu la imaaday badalad intaa haddii bu unan soo haysanin oo unan natwaagi kusoo noqonin ya ah, badalad waa ka burti ah, waa ka burti intaa intuu warwareegaya intaa usoo laaban weydo khalaas salaadii waa ka burti salaad gacan kuma hayo hasoo ceshada salaadii kow ha bilaabo badalad waa ka burtay walow qadaca niyata hadduu niyadiiba gooyaba muxuu goynayaa khuruujuhu calayh salaad buu niyooday si qadcana wuxuu yihi salaadan aan ku jiro waan ka baxay uu qadciyey qadaca niya aw mase cazama wuxuu go-aamiyey calaa qadcihaa inuu gooyo fi lmustaqbal mustaqbalka waa iska yar bilaabin lakin dhexda markaan joogo waa inaan iskaga baxaabiyo salaada ragcaddii laba ragcadood bas ka tuko cazama calaa qadciha aw shaka isagaaba shakiya oo isku buuqay hal yaqdacuhaa inuu goynaayo aw nawaa inuu niyooday fi ragcati lula yaqdacuha inuu goynayo ka shakiyey inuu qadciyey iyo in kale iyo waxbuu ka shakiyey ama ma goysaa miska dhaaftaa aw nawaa wuxuu niyooday fi ragcati luulaa ragcadda hore markuu maraayey qaطcahaa salaada inuu gooyuu niyooday hagee fi thaaniyati ragcadda labaad markuu marayo tii koowaad bu wuxuu yiri midda labaad markaan saa u galaba salaada waan ka bixi waan goyn buu yiri meel bu ku tacli ku xidhay cali callaqa bimakaan nawaa aw nawaa fi ragcati اlأulaa ragcaddii koobaad markuu maraayo bu wuxuu niyooday qadcahaa inuu salaada gooyo fi thaaniyati ragcadda labaad oo mase callaqa jawaabtii way soo socotaa oo dhan aw mase callaqa alkhuruuja inuu salaada ka baxo wuxuu ku xidhay bimaa shay yuujadu la helayo fi salaati salaada intu ku jiro yaqiinan si dhaba loo heli aw tawahuman loo malayn in la heli doono ka dukuuli zaydin zayd soo gelidiis kale zayd oo soo socdo ogaa yaqiin buu uhubaa wuxuu markuu saa usoo galo salaad waa isdaynay waan ka baxay ama wuu u malaynaya inuu imaan doono xiliyahan oo kale ka dukuuli zayd batalat intaas oo xaaleen soo sheegnay jawaabtu waa tan batalat fi lxaali markaasba salaadda way burtay laisla sugi maayo wuxuu ku xidhayba wuxuu ku xidhay laisla sugi maaye badalad lixusuuli taradudi fi lmunaafi ataradud fi niyati lmunaafi liljasmi ah, meeshaasi waxaa dhacay taradud baa dhacay niyadana maxaa la rabay niya jaazima la rabay niya jaazima caazima go-an baa la rabay niyadii jaazimada laga rabay baa taradud galay meel aan ku sugneen waan goyn doonaa ma gooyaa markaasaan goyn doonaa waxaasoo dhan marka waxay ka hor imaanaysaa salaadii bay ka hor imaanaysa niyadii waxii laga rabay niyadu cazmi iyo jazmi baa laga rabaa wax go-an aan ku celinaa intaas ya walow qadaca niyata aw cazama niyadii buu gooyay ama waaba casmiye oo waa go-aansaday calaa qadca inuu gooyo hadda kadib mustaqbalka aw shaka wuxuu shakiyey hal yaqdacuha inuu goyn doono aw nawaa yaqdacha inuu gooyo in kale yuu shakiyey aw nawaa fi rakcati lula ragcaddii hore iyo wuxuu niyeystay qadcaha inuu gooyo salaadan fi thaaniyati ragcadda labaad markuu maraayo aw callaqa alkhuruuja bixideeda wuxuu ku xidhay bimaa yuujadu wax la heli doono fi salaati yaqiinan si dhaba aw tawahuma malo loo malaynayo inuu heli doono ka dukuuli zaydi zayd soo gelitaankiisoo kale weeyaane zayd soo galo badalat fi lxaali intaasba jawaabteeda maxay tahay badalat fi lxaal waa burtay markaaba walow axrama hadduu xarmado qofkii musalligaha tukanayay biduhri duhr buu xarmaday salaad duhur buu niyeystay oo galayba qabla zawaali intan qoraxdiiba zuulinba duhurna maxaa lagu ogaa awal waktigiisa muxuu ahaa bacda azawaal buu ahaa soo ma a ah, bacda azawaal qabla zawaali buu iska galay salaad duhur caaliman isagoo og inayn salaad waktigeeda la gaarin lam tadcaqid maba guntamaysaba salaadda maba guntamayso wax ka jira ma lahaba meel cidlaad laf baa toobin ku haysaa aw jaahilan isagoo jaahil ka ah waktigaayo waxaaba aan war ohaynin ayuu iska galay incaqada tan way guntami naflan sunanima guntami automatical way isbedelaysaa taa hore waxay ahayd qofkii waa yaqaanay inay waktiga salaada ay tahay bacda zawaal isagoo garanayo deena kas iyo ciyaar waa ciyaaray lacaab wey istihzaa qabla salaad buuba salaada iska galayba qabla waqti kaas wax u jira male laa farda walaa naflan kii laakiin ahaa lijahli baa lagu cudur daariyo faradkiisi sunuu ma isku bedeli faradkii u niyo duhran u yiri or duhr may afar ragcadood sunaa wey naflan aw jaahilan isagoo aabuu niyooday salaadii galay in incaqada way guntamaysa salaadaasi naflan sunanima i guntabi wa lafdu takbiiri takbiirta lafdigeedii halkan wuxuu ka galay ruknigii labaad ruknigii koowaad muxuu ahaa anniya iyo meeshay dhacayso iyo muqaaranadeeda iyo xaqiiqigeeda waxaasa ka socda rugniga labaad waxaa weeyaan waa takbiir allahu akbar wa lafdu takbiiri takbiirta lafdigeedu mutacayinun mid caynoobay oo waajibay wey bilcarabiyati inuu ku dhaco allahu akbarta markaad leeda carabi inay ku tirahdaa la rabaa wa huwa lafdi tacyiinkaasi ama lafdigaasna allahu akbar wey aw allahu akbaru al inaad geliso allahu lakbaru labadaas waa ku banaan tahay bu ku lehy ah, laakin waa in lafduljalaale iyo lafdiga akbarta waa in ayna ay noqotaa haddaad laakiin mubtadihii oo lafduljalaale ah alraxmaanu aad tiraahdo ma asaxayso akbarti oo khabarkii ah haddaad tiraahdo acdam aad tirahdo ma ajal aad tirahdona ayadana ma asaxayso marka waa in allahu akbar ay yihiin naam haddaad laakiin alakbar tirahdana dhib malaha bu kuleyahy <clears throat> carabina waa inay tahay bidaliil qawlihi sal l slam saluu kamaa ra'aytumuuni usalli nabiga markuu allah akbar dhahay muxuu ku hadlay carabi buu allah akbar ku yidhi marka sidii nabiga alay salam uu carabiga ugu tukaday ayaa allah akbar lahaya haddii la yaqaano o la garanaayo oy suuroobayso ku had soo islaamay oo laga gaarsiin waay haday tahay mukaambo ku allah akbar kudhahla dhihi ah, luqadaadi ku dhabaala dhihi lakin faatixada waa arki doona inaan la ogoleen walow asqada xarfan xaraf hadduu rido oo minhu takbiirtii kamida lafdi xaraf oo takbiirta kamid a ah hadduu rido meesha kama saaraba aw mase sakata waa aamusay bayna kelimatayhi waa laba kelimo mutadiya khabar eh labadii kelimo dhaxdoodii ayuu aamusayba allahu intuu yiri shib iska yiri iska aamusay kadib buu de gadaal dambe iska yiri aw sakata waa aamusay bayna kelimatayhi aw zaada markaasuu wuxuu ama wuxuu ziyaadiyey baynahumaa labadaa kelimo dhexdooda waawan wow buu ziyaadiyey ama wow saakir ahaato ama wow mutaxarika ah midka ahaataba hadday mutaxarika tahay waase allahuwa allahuwa akbar buu yihi ama wuu sukuuniya wuxuu yihi allahu akbar buu yiri allahu akbar waawan wow buu ziyaadiyey aw mase bayna albaai ba'dii min akbar akbar ba'di ku jirtay iyo waraa'i ra'dii ku xigtay laxdoodii iyo wuxuu geliyay alifan alif buu geliyey ah. akba akbar buu yihi akbar buu ku yidhi waaqi ah, way dhacdaa ogow arrintaasi ah, waxyaalo badan oo inta badan la yaryaraysto oo lagu dhamaaday baa jirta lagu dhamaaday takbiirtaas oo nin walbaba uunan unan wax weyn usii arkeynin ayaa la khaldayaa la khaldayaa oo laiska cafawiya la iskaga bartay <clears throat> akbar waraa alifan buu geliyey lam tancaqid ma guntameeyeyso salaaddii maba asixinba waxaad ku hadashay sax maaha kbaar fa in cajaza <clears throat> qofkii hadduu cajizo oo inuu takbiirti ku hadluba ka cajizay oo kari waayeba sababtuna likharasin liajli kharas ah. qofka waa qof afla aflaawa la yidhaha kharaska ma hadli karo carabka xidhan guntan oo ku dhashay ama ma ahe waaba caarid oo cudur baa kaga galay likaras iyo wanaxwi wixii lamid ah yaa afkii xidhayba uu hadli laayahay wajaba waxaa waajibaya xilligaasi taxriiku lisaani carabkiisa waa jiro yahay mariid wey mararka qaarkood qofka mariidka nasal lla salam alcaafiya wuxuu gaaraya xad unan waxba akrin karin yuu gaari lakin xiskiisi iyo caqligiisi uu joogo carabkiisi aga u shaqayn karin wajaba taxriiku lisaanihi carabka inuu dhaqdhaqaajiyaa ku waajiba haddii u dhaqdhaqaaqayo wey carabka inu dhaqdhaqaajiyo wa shafatay iyo labadiisa bishimood dhaaqatow inta tabartiis ah idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum minhu sala allah alay wasalam waxdaa waxayna amro intaad kari kartaan kana imaada fain lam yacrif hadduunan garanaynin alcarabiyata carabigii hadduunan garanaynin ka waran hadduu soo islaamay waa fahmo adag see la yeli kabara wuxuu ku kibaaran biayi luqatin luqa alla luqadii shaa uu doono luqadii markaa u yaqaano unbu allahu akbarti ku turjumi allah akbar ogow hadaa iyo allah weyn way kala tahay caamada markay muadinka maqlaan oo aadaamay allah akbar alla akbar allah weyn waaxid allah weyn waaxid bay dhahan allah weyn iyo allah akbar shaqo iskuma leh allah weyn wax mubaalaqaa ku jirta ya wax ziyaada ma ku jirta alla allah weyn allah akbarse maxay tahay allah weynan badan yani mubaalaqa ku jirta tafdiil waa soo ma marka waa inuu waafajiyaadi kabara biayi luqatin shaa wa calayhi waxaa korkiisa an yatacala la dayn maayo kaas cajizay ee hadda loo qiildeeyey caleyhi waxaa korkiisa an yatacalam inuu barto in amkanoodi u ah, hadda waxaa laleeyahy salaada waktigeedii baa la jooga waxaadna tahay qof mukalaf ah salaaddii hadda ku tuko luqadaada alla akbarti alla akbarta la raba luqadaada laakiin birba waa inu barto waa fardulcayn bay ku tahay weliba mudayiq ka gaarsiiy wa caleyhi an yatacalama in amkano haddii u surowdo fa in ahmalahu hadduu iska fududaysto maca alqudrati calayhi asagoo karaaya maca alqudrati isagoo karaayo caleyh yani cala takbiir baa loo jeedaay isagoo awood uleh inuu barto ayuu iska sugay casarkii baa kusoo galay wadaaqa alwaqtu waqtigiina cariiri buu hadda ka noqday tarjama waa turjumayaa allah akbarti buu turjuman luqadiisa ku fasiran waa acadda salaa salaada loo soo celinaya litaqsiirihi wa kan dambe soo maarti kaa hor hadduu soo islaamay lagama gaarin marka allah akbarti baa ku adkaatay ama waaba khaldi haddaan ama allah akbar dheh markaa turjumaa le salaadana ma soo celinayn laakiin mid kale isagoo wati u haya intuu ka gaabiyey watiga kusoo galay celilin watiga ka noqday waxaa iska turjuma haddana salaadiisa wuu soo celini taqsiir buu la yimid waan ka gaabiyey ayb wa aqalu takbiiri takbiir halad kibaartaa la yidhi oo qiradii iyo waxbaa jire waxyaalahaasi lagu dhawaaqayo lagu hadlaayo sawt la maqlaayo waa inay noqdaan marka wa aqalu takbiir takbiirta isma ismaqashiinteeda laga hadlaya inta ogu yar wlqira'ati ismaacil qira'ati qirada oo lasmaqashiinta ugu yar wa saa'ir adkaari adkaarta inteeda kale kasoo hadhay tasbiixdii wixii lamidkaha inta ugu yar waxaa weeye an yusmica nafsahu naftiisa inuu maqashiyo adi naftaada maqashiya haddaad naftaadaba waxaad ku hadlaysa aadan maqlaynin xadiidu nafsi baa la dhahaa ee hadal maa waa xadiidu nafsi wax qalbigaada ku jira ka sheekanayso nin waxaad arkaysaa tukanayo taagan afar isku hayo meel wax ku akriy adi sheeg meesha lagu akrinay afkiibu ahaa in la dhaqaajiyo carabka la rabe daasaa ufiirisa waa afku isku hayaaba waa rukuuc haddana haddaad lileed oogbu yar sugaya waa dhaxlaa arrintaa ma walla wala arkay ayib marka waa inuu qofku ismaqashiyo qalbigan ka akrini qalbigan ka akrini waba ma jiro waxba kama jiro ah. ya indhaha wa laga akriya lakin iyaduna kolley waa laska waa la hayaa indhaha waa laisku hayaa waa qaar culamada kamida ah, maxaa yeele nabiga hadyigiisa kamid mahayn sala allah alay wasalam hadyiga nabiga kamid ma indhaha inuu isku qabto eh, meelaha la fiirinaya iyo way sheegaan culamada waan mari doona hortiisu fiirinaya naam <clears throat> wa takbiiri wlqira'ati wasaa'ir iladkaari an yusmica nafsahu naftiisa ugu yaraan waa inuu naftiisa maqashiiyo inuu kor u qaado haddee uu tashwiishiyo dadkana ma aha oo qofka ku ag tukanayo iyo waswaasiyo oo qiradii ka kaldo ayadana sax ma aha waa nooc waswasa ah ayib an yusmica nafsahu naftiisa inu maqashay waa goorma idaa kaana saxiixa samci hadduu maqalkiisa uu fayow yahay bilaa caaridin wax kusoo banbaxay oo wax ka reebaya uusan jirin hugun iyo qayle iyo dhawaaq iyo waxaana ma jiro a ah, marka waa inu isaga ismaqli karo hadduu maqalkiisa uu saxiix yahay wey wax kale oo maqalkaas ka reebana uusan jirin oo dabeelo dhacayo iyo unkad iyo jac dhacaysi iyo buuq iyo kambeyn iyo wax saas oo kale haddaysa jirin oo dhagaha ka galay hadaysan jirin balaayada laisku salido o kale saxiixa samci bilaa caaridin wayajharu waa la jaarayaa alimaamu imaamkii wuxuu la jahri bitakbiiraati kuliha <clears throat> imaamkii asagu dad baa ka dambeeya waa inuu maqashiiyo takbiiraat alintiqaal iyo takbiirat ixraamka horeba alimaam bitakbiiraati kuliha dhammaan waa inuu kor u qaado la jahro xataa salaad sirriya hadday tahay takbiirta kor buu u qaaday waa la jahraya dadkii baa dhegaysan oo ku raacaya ila la socday wa waxaa loo shardiyaa an yukabira inuu kibaarto qofka qaa'iman xaaliyo mid taagan yushtaradu an yukabira inuu kibaarto qaa'iman xaala kowni uu yahay qaa'ima mid taagan isagoo taagan istaag waa inuu ku kibaarto fi lfardi salaada faradka ah salaad farad aad tukanayso takbiirta waa inay adoo taagan ay dhacdo fa in waqaca minhu hadduu ka dhaco xarfun xaraf oo minhu takbiirta kamid a fii kayri qiyaami istaaga keyrkii hadduu dhaco intuu sii socday buu alla sii yiri markuu istaagay buu barti ku dhuftay lam tancaqid salaadaa ma guntamayso fardan xaala kowniha fardan ay tahay faradnimo kuma guntamayso wa tancaqidu way guntamise naflan sunanimay u guntamin liman lijaahili taxriimi arrintaa inay xaaraan tahay qofkii jaahil ka ahaa sunnay salaadii u noqon duuna caalimi kii ogaasay xaaraamnimada ogaa in istaaga mooyaane aan fadhi iyo dhexda lagu sii qaabsan karin kii ogaa kuma jiro duuna caalimihi kaasa waxba umatan salaadii ka burti soo maarti markuu sii soco takbiirtii ama eh, rukuucdii buuba takbir ku takbiirsaday maalan ah, waa in istaaga isagoo qofku taagan allah akbar ku dhaho naam fa waqaca minhu xarfun xarf hadduu ka dhaco fii kayr qiyaami istaaga keyrkii hadduu xaraf hal xaraf oo takbiirta kamid uu ku dhaco inta kalena uu istaaga lam tancaqid ma guntamaysa salaada fardan faradnimo ku guntami mayso wa tancaqidu naflan sunna way noqonayda sunadii isag shardi ooma ahayn lijaahili taxriimi laakiin qofkii xaaraan inay tahay jaahilka ka ahaa faral tuga islahaa laakiin ay sidaa ka noqotay sunnay u noqon duuna caalimi kii ogaase maya isagoo og qofka inay xaaraam tahay arrintaas hadduu takbiirtii uuna istaaga ku dhicin salaadaasi lamtan tancaqidaasa taagnaan wayundabu waxaa la sunneeyaa rafcu yadayhi labadiisa gacmood inuu kor u taago waxaa xagee gaadhsiinaya xadwa mankibeyhi labada garab qaabilkood waa inuu gaadhsiiyo mufaraqat alasaabici farihiisuna ay kala tagsan yihiin on isku dhegjisin makshuufana ay yihiin manshuura kuwa fidsan ay yihin on isku laabnayn marka mufaraqat alasaabic maca takbiiri takbiirta maceeda allah akbar markuu leeyahay gacmihii waa inuu kor u taago garbaha uu qaabiliyo imaam shaafici raximah llah axaadiisteeda waa soo aroortay oo shaxma uduneehi iyo furuuca uduneehi iyo minkibeyn intaba way soo aroortay saddexdaba imam shaafici baa ya ya yaa jamciyey raximah llahu tacaala oo wuxuu leeyahy sacabkaas garbaha lagu hagaajini manaha rusqiga iyo sacabkan intan hore eh, gacantana waxaa weeyaan eh, faraha fiidooda furuuc udureynkana waxaan ujeedaa eh, dhagaha fiidooda furuuca udureynka korana faraha fiidooda saasa marka laisku qaabilinaya laisku toosi saddexdii qayb riwaayooyinkiiba waa jamcisay markaa waa jamcisay marka meelaha gacmaha kor loo qaada takbiirat ixraamka kamida rukuucda kamid markaas yar rukuucayso marka rukuucda ka kacdo marka atexyaad ka hore kasoo istaagto afartaasaa sunada saxiixada ay kuso arortay fi saxix buhari wagayrihiba kuso muslim kuso aroray nacam saddexna waa mutafaq midna waa eh, mid baa la keli nacam wayundabu waxaa la sunaya rafcu yadayhi gacmihiis inu kor u taago xadwa mankibayhi khushuucda iyo ijlaalullah ilahi la weyneeyey iyo waxaasay ka dhigan tahay mufaraqat alasaabici wixii farihiisa uu yarka lataxsan yihiin maca takbiiri takbiirta maceeda waa inay iswaafaqaan takbiirtii iyo gacmo kor lakin sunada fi sunan waxaa kusoo aroray xadiid in intaba ay dhacday a marka qaarkood takbiirta horeyn karta marka qaarkood gacmaha horeyn kara marna way iswaafaqi karaan intaba hadday iswaafaqaan dhib ma laha saasa saxa fain tarakahu hadduu ka tago camdan kasba oga tegay gacmihii korutaagidoodii aw sahwan waaba sahwiyey halmaan aw ataa waa la imaanaya bihi fi ahnaa takbiiri markii u horeysay ee la rabay gacmaha inu kor u qaado wa waa ka tegay athnaaءa takbiir takbiirta dhexdeeda ayuu la imaanayaa laa bacdahu samaya buu kuleyahy musanifka kol haddii allah barti dhacdo gacmo kor qaadid ma jirto saasuu kuleyay hadii sunanka kuso aroortay watakunu kafaahu ila alqibla soonima qor watakunu kafaahu labadiisa sacab markuu taagayana ila alqibla xagga qibladay ujeedaan ila alqiblati makshuufatayni xaalayeen kuwa feydan oo aan mara iyo ku xidhneen ku duubneen oo saa u feydan rag iyo haweenba wayaxuduhumaa waa dejinayaa labadii gacmood ee kor u taagnaa bacda takbiiri allah akbar markuu dhaho kadib ilaa taxti sadri xabadkiisa hoostiisa iyo fowqa surati xudunta korkeeda markuu gacantii uu taagna uusoo u dejinaya meelay degtaa la rabaayo istirsaal iyo iska siideynna ma laha xudunta hoosteedana ma aha bacd alaima maaligiyadii hoos iska sidaayeen oo laga soo isticmaalaan qaarkoodna xudunta hoosteeda sida xanaafta oo kale kuwa soo maarkan tabliiqi hindida noo imaado ya halkaa xudunta hoosteeda haysa u haystaa xadiis daciif xadiis cali oo daciif ay ku dhegan yihiin nacam ama ayay kasoo taqliidiyeen imaamkii xaggee la saari taxta sadri xabadkaa hoostiisa taxta sadri wuxuu ka wadaa yani xabadka fiidiisa hoose ayaa la wadaa caloosha meehe xabadkaa la saari lakin xoog hoos buu yardhigaya buu ka wadaa wa fawqa surati xuduntana way ka koraysaa ah, fasali lirabbika wanxar baaba lagu saxaabada qaar ku fasireenba wanxar markaad tukanayso halkaas qabso dhunta hoosteeda ee xabadka korkiisa ah ama xabadka shaaficiyada saas il qaarkood waay kor baa la saari xabadka korkiisa la saari dhunta hoosteeda dhuntaas lama qabsanaye halkaa lasaari fawqa surati wayaqbidu wayaqbidu markaasu gacanti gacanta xagee la saari wuxuu leeya wayaqbidu wuxuu qabani kuucahu kuuciisuu qaban haye kuuc maxaa la dhaha yaa sheega ya suulka lafta ku quman kuuc la dhahaa kursuucna faryarada xaggeeda ruskina dhaxda buucna ta lugta wey buka ayib <clears throat> wuxuu le wa yaqbidu kuucaw buu qabanaya alaysar a kuuciisaas laftaasi suulka xaggiisa ee gacanta alaysar gacanta bidixda ku yaala ayuu bikafihi alayman sacabkiisa gacanta midigta buu saa usaarayaa sacabkii saa usaaraya ilaa rusqigu saa iskula qaban wayanduru wuxuu marka fiirini ilaa mawdici sujuudihi sujuudda meesheedii meeshuu ku sujuudi doono halkaas waa isha wahayn iltifaatkaa iyo meela fiirfiirintaasu iska xakameen khushuucdii saas saasay ku fiicanta waxay kamid tahay waxyaalaha qofka almusaacidaad waxaa kusaacidaynaya qofka khushuucda waxaa a inuu meesha sujuud uu fiiriyo mar kastaba sidaas weeyaa bay leeyihin qaar waxay leeyihin maya ee eh, ataxiyaadka markaad taxaasanayso aad farta kor u taagto shahaadateynka iyadoo markaa fartaad fiirin fartaad fiirinaysaa rukuucda qaar baa leh lugahaad fiirin ah, laakiin waxaa weeyaan inaad meesha sujuudda fiiriso iyo afdala saasa fiican uma yaqra' wuxuu akrinaya ducaa alistiftaax ducadii ducaa listiftaax la dhihi jiray furfurashada ducadeedii wa huwa waaka shaaficiyada kay qaateen wajahtu wajhiya weeyaan taasaas ducaa listiftaaxa u doortay ila akhirihi wajahtu wajhiya liladi fadara asamaawaat walard xaniifan musliman wma ana min almushrikiin ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaati lilahi rabi اlcaalamiin la shariika lahu bidalika umirtu ana min almuslimiina awal muslimiinan waa soo aroortay aayaddiina saasay ahayd ayib xadiistana waa kusoo aroortay marka qofka waa dhihi karaa isagoo ku camal falaya sunadii ama ahee awal muslimiin nabiga ahaaye min almuslimiina iska dhaadhiir muslimiinta kamida kuwa hogaansamay marka waa xadiidka saxiix muslim uu kusugan yahay mid kasii saxiixsan baa jira oo bukhaariya muslim ay isku raaceen oo ah allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya mid suranka ku jirtaa jira oo subxaanaka middaa ayaduna waxa weye suranka ku jirtaa sidaasay u kala xoog badan yihiin markaa siday xagga sixada u kala xoog badan yihin bay u kala fadli badan yihiin sida laakiin eh, qaar aimada kamid a ah shaafiyada kaana tanay qaateen tanay qaateen ilaa akhirihi wayudabu waxaa la sunneeyaa hada istiftaaxa istiftaaxa aan soo sheegnay waxaa loo suneeyaa likuli musallin qof kasta tukanaya muftaridin farad tukanaya wamutarafilin sunna tukanaya wa qaacidin mid fadhiya oo qaacid ah oo dhulka fadhiga kutukanaya wasabiyin ilma yaro caruura wa imraatin haweeney ah, sabiyin baa la socota nusqadayda waa ka saxda mm, ani adda nusqadayda waa khalad badan tahay lakin waxaan door biday inaan iyada iska ictimaado leannahu fursad wey inaan ka saxdo kitaabka inta la xoori lahaa ayadoo la saxdo maanta baa ugu dhow sooma ah, marka qalinka tii la qaato hal saxo wixii khalada idinka tiina qudhaada khalad bay leedahay ah, waxaa markaa waa inaan saxanaa kitaabka hadhow markuu dhamaado kitaab saxan sida looxii ay macalimiinta sixi jireen oo kale waa inuu kusoo baxaa oo saxmo ah, oo muqaabala la yirahda almuqaabala kutubta eh, nusakda laisku qaabiliyo oo laisku saxo oo arrin fiican wey wa qaacidin wa sabiyin ba halkaa ku jirta wa imra'atin haweeney waxaad tukanaysaa istiftaaxa way leedaha haweenku musaafir musaafirkii baa istiftaxa la imaani laa fi janaazatin samaya ah, musaafirkii istiftax waa la imaan lakin qiradi ma dheereynayo haddaad musaafir tahay adoo musaafiroo oo duhurkii ama casarkii ama cishihii laba ragcadood tukanay haddaad qiro dheer akrisa ka war xikmadii safarkii loo loogu talagala ka baxdayba ka baxday laa fi janaazatin janaaza maya janaazadu waxay weeyaan mabnaha takfiif in la fududeeyo wey asricu ljanaaza baa soo hortay dadejiya marka wixii layahay dadejiyo inaad wax dheeraad kusoo darto ma aha shaydanka maad ka naari acudu billah min shaytan rajiim faatixaad hore ka bilaabi lakin istiftaax isku daalin maysa haddaad janaasa tujinayso ama tukanayso istiftax lamima wajahatu wajiha ma dhehaysid salaadda in janaazada in la fududeeya loogu talagalay in la fududeeyo fududeyntaasi salaaday ka bilaaban tajhiiska hore iyo diyaarinta hore ka bilaaban in la dedejiyo israaca qaaditaanka la qaadayo iyadana kamida oo dadkaas sida khaladka isticmaalaan waxaa kamid a gawaarida baa meydka la saari markaasuu meydki deena gaarigii shaaga umasaa loo rogiyo ayar baa la luudini sax maa waa khilaafu sunna sunada nabig alay slam waxa weye asricu ljanaza janaaza dedejiya smagaras hala dedejiyo laguma fasiri karo dedejinta tajhiiska iyo diyaarinta iyo dhaqida iyo kafanka iyo xabaashaa loo jeeda laguma fasiri karo waa ka uu nabiga raaciye xadiidka laftirkiisa fain kaanat khayran hadday khayr tahay hadday khayr tahay maxaa la yihi in kaanat saalixatan hadday tahay mid saalixo suuban fa khayran tuqadimuunaha khayr baad uhormarinaysa wain kaana kayra dalik fa sharun tadicuna can raqaabikum bari qoorta kuu saaran tahay waxa laga hadlaya wax kusaaran ood wado wey in marka dilba la wey xaddul ifraad in la gaadhsiiyo oo haddee uu meydki dilaacana ma ahee waxa weeye un wax macquula loo baahan yahay wadaad laamaad ku socotaa ama iska caadiya gaari baad ku wadaa meydki naxsh buu kugu jiraa aayar in dhulka lagu waxaayo sax maaha sax maha arrinta iyada ayib awayad ayb walow axrama hadduu xarmado sahwan fi tacawudi lam yucdi ilayhi ah, walow tarakahu baa ka horeysa hadduu ka tago camdan kasba oga tegay istiftaaxii aw sahwan ba oga tegay sahwi iyo halmaan wa sharaca wuxuusa guda galay fi tacawudi acuudu billahi min ashan rajim qirada ka horreysay tacawudkii buu guda galay lam yacud ma noqonayo ilayhi ila listiftaaxi wajahatu wajihiya u laaban maayo lam yacud ilayhi u laaban maayo walow axrama hadduu xarmado fa amana alimaamu markuu salaadii u galo allahu akbar yiriba imaankii oo faatixada akrinayay baa ya aaminsaday adoon weli aan istiftaaxi ba la imaaninba allahu akbarti iyo aamintii baa isku mar fa amana alimaamu aaminsaday caqiibahu caqiibo takbiiri takbiirtii cidhibteeda uu saa u takbiirsadayba imaamkii baa aamin yiri amana macahu intuu la imaamsado oo la aaminsado aamin dhaho yuu huma istaftaxa istiftaaxiisii dib u noqon ah, aamintaas soo dhex gashay istiftaaxii iyo wajahad wajiyadii iyo kama kama kama qaadayso kama reebeyso kama tuurayso ah, waa ku laaban taa waa mid walow xarama hadduuse xarmado allah akbar dho salaadii galo fa salama alimaam waaba salaaman aqsadiiba salaaddii waa lagu jiraa imaamta itiyaadka imamka itiyaadsanaayo allahu akbarta aad tiri adoo taagan ood salaadiina galay iyo imaamka assalaamu calaykum yiri adoo weli fadhiisan <clears throat> assalaamu calaykum imaamka haduu yaraada fadhi waxba kaama jiro dhulka waxba ka dooni imaamkii aad ku xidhantay hadduuba salaadii ka baxay halkaa salaadaada kasii wado salaadiina waad gashay walow axrama hadduu xarmado fa salama alimaam waa salaama naqsaday qabla qucuudii intuunan qofkii fadhiisanin istaftaxa meeshii caadi way isku toosanta istiftaxii markaasuu sii wadanayaa waa taagaya ilere imaamkiina salaado ka baxay wa in qacadda hadduu fadhiisto ka gaadho ka waran imaamkii oo fadhiy ku xidhay allahu akbar bu yiri waa fadhiistay fa sallama imaamkii baa salaamo naqsaday fa qaama markaasuu deena masbuuqin laga yuu istaagay falaa istiftax ma soo celinayo ah, istiftax ma soo celinayo leanna qucuudkii fadhigaasaa kala gooyey fadhigaasaa kala gooyey soo maarta tafsiilka tafsiil daqiiqa weeyaan ufiirso waa la ogolya waa la ogolen wain qacda hadduu allah akbar ku yihi salaada galay uu fadhiisto fasalama imaamkii salaada uu ka baxo imaamkii way sallamada imaama weeyaane faqaama asagiina deena uu istaagay len salaada ka dhimane falaa istiftaax hadda ma soo celinaayo ah, waxaa fasliyo kale salsalaale qucuudki walaw adraka alimaamu walow adraka alimaama adraka maamuumkii wuxuu haleelay alimaama imaamkii buu haleelay qaa'iman asagoo taagan imaamkii oo taagan oo salaadii ku jiro taagan ayuu haleelo salaada ku xidhay waase ka horeeye waa ka cag horeeyey isagoo taagan oo ragcaddii faatixadii sii akhrinaayo oo taagan buu ku xidhay wa calima wuxuuse ogaaday maamuumka wey imkaanahu inay u suuroobayso istiftaaxi inuu wajahatu wajihi akriyo maca tacawudi cawdubilaysiga inay la socoto walfaatixati faatixadii faradkeeda uu ka gaari intuu weli imaamka rukuucin intaas inuu ka gaari karo ayuu qiyaasay imaamku yaqaanaa inuu salaada yar eh, yar daahiyo <clears throat> ataa bihi waa la imaanaya intaaba waa la imaanayaa intuu istiftaaxi la imaado oo acuud billah rajim dhaho oo faatixada akriyo waa u baraya fain shaka hadduusa shakiya ka waran ha uu shakiye wuxuu yihi imaamka waa kaa horeeye amu baqaaba qaamuseen salaad rukuucdiiba mu ku dhawaya rukuuci rabaa inuu rukuuci rabaa yuu ka shakiyey fain shaka hadduu shakiyo lam yastaftix waxba isku wajihat wajiya iyo alla baacid iyo istiftaax isku mashquulin maayo leannu faatixadii baa baqilqil ku jirtaba faradkeed walam yatacawad acuudu billahi min shadid midna ma dhahayo bal yashra wuxuu guda galaya yashra wuxuu guda fi lfaatixati faatixadii ila waa rukni faatixade la-aanteedna salaada maba asaxdee laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab marka tacawudka iyo istiftaaxa iyo arrimaha sunna aheed faradkii baabaa shaki ku jira inaad ka gaari karto faatixada marka gaarsiiya haddaad ka gaari weydan waad arki doontaa wax ku dhaca fa in rakaca in rakaca alimaamu hadduu imaamkii rukuuco <clears throat> goorma qabla an yutimahaa intuuna faatixadii taam yeelin waa kii haddee waa kii acuudu billaahi iyo istiftaaxi iskaga tegey ee faatixada ku dadaalayay wey tabartii waa dadaalay asagoo laakiin dhammeynin oo meelaha dhexaad ka socday dina siraada masii maraayo mathalan ayuu imaamkii rukuucay qabla an yutimaha see yeeli <clears throat> rakaca macahu waa raacaya faatixadiina dhexda ku kala goyn faatixada dhexda ku kala goyn imaamku raaci mutaabacatu imaam baa waajib eh rakaca macahu maciisa ayuu rukuucayaa ah macawdaasi idinka inima qoray sooma ya ini qoray qabla an yutimaha rakaca macahu imaamkii buu la rukuuci a ah, waa goorma ninka imaamka la rukuuci ee faatixada inay ka kala go-do loo ogolaan ee ragcadda ay uxisaabantaha waa kee wuxuu ku leeyahy in lam yakun hadduunan ahayn wey qad istaftaxa mid istiftaax iyo wajahatu wajiya la yimi hadduunan ahayn walaa tacawada acuudu billahi iyo waxaa yiri hadduunan ahayn qofkaa wey qofka faatixada laga qaaday lakin wixii sidaa tahay hadduu istiftaax iyo ah, tacawud iyo isagoo kusii mashquulsan imaamka ka rukuuca ka waran waa kan wa ilaa hadduu rukuuci hadduu faatixadii bilaabi waayo wa ilaa qara'a biqadri ma ishtaqala bihi a ah. wa ilaa wa ilaada waa maxay ti hore waxay ahayd faatixadii hadduu u arko inuu imaamkii rukuuci rabo istiftaaxii iyo tacawudkii waa ka tegayaa hadduu imaamkii rukuucana imaamkaas markaa meesha ku rukacay buu ku raaci ayay ahayd maanta faati istiftaax kama tegin tacawud kama tegin suwa ugu mashquulsana faatixaduu bilaabay imaamkaba ka rukacay maxaa la sameyn qara'a biqadri ma shtaqala bihi intuu isku shuqliyey istiftaaxi iyo wajahatu wajihi iyo acuudu billahi isku mashquuliyey qadarkeeda waa inu akriya faatixada lagama qaadaye ya makaa hore makaa hore kaaba laga qaaday a laga qaaday wa ilaa qara'a biqadri ma shtaqala bihi intuu isku shuqliyey ayuu akrinaya fain rakaca hadduu rukuuco imaamkii baa rukuucay walam yaqra biqadrihi qadarkii uu ku mashquulay istiftaaxa isagoon akrinin ah, ayuu rukuucay n fain rakaca hadduu iska rukuuco nacam kee way ka rakacada fain rakaca hadduu iska rukuuco mamuumkii walam yaqra' asagoo aan akrinin biqadrihi ila waxaa yihi qadri ma shtaqala hadduu waa inuu soo akriye asagoon soo akrinin bu iska rukacay batala salaatuhu salaadiis waa burtay ah, ka kaasna halka kuxidh isagana masle masle wey meesha iska ilaaliya de asla qabano fain rakaca walam yaqra' asagoon akrinin biqadri biqadrihi qadri ma shtaqal asagoon akrinin buu iska rukacay batala salaatu waa ka burtay leanna kan lagama qaadayo kan lagama qaadayo imamka muxuu ka qaadi waayey kii hore buu ka qaaday kii hore wuu dadaalay istiftaax iyo tacawud iyo suna iskuma mashquulinin faatixadii buu bilaabay tabartii waa dadaalay imaamkii baa ka rukuucay waa raacaya imamkii baa ka qaaday imaamkii baa ka qaaday <clears throat> ah, haddii kale haddii kale waa inuu soo oo uu ku mashquulo istiftaxi waxaas intuu mashquula wa inuu soo akriyo muuna soo akrinin soomaha uu iska raacay imaamkii fadalat salaatu waa ka burtay meel wallahi istala ma yaqaano imaamkii uu ra imaamkaa u daba socdo amaba shaqa isku male wa in qaraa hadduu akriyo fiiri tanna ufiirso in qaraa hadduu akriyo xayثu meeshii aan qulnaa niri yarkac wuu rukuuci meeshii aan niri wuu rukuuci xaggee ahayd inshaka inshaka soo mahen hadduu shakiyo lam yastaftix walam yatacawad bal yashrax fi lfaatixati cafwan middan dambe eh fain rakaca alimaamu qabla an yutimaha rakaca bay ahayd soo mahen fain rakaca alimaamu qabla an yutimahaa kii isagaa istiftaaxa iyo tacawudkii ka tegey imaamka hadduu rukuuco qabla an yutima intuuna faatixada taam yeelin rakaca maco samayn ah, waa la rukuucaya muuna la rukuucin maanta waa iska sii wataa qiradii wa in qara'a hadduu akriyo xayu meeshii qulnaa aan idhi yarkacu waa inuu rukuuco imaamka kaa qaadiya iska raac meeshii la yidhi ayuu iska sii watay qiradii ah. fatakalafa fatakhallafa markaasuu imaamka ka dib dhacay oo ka dambeeyey bilaa cudurin cudurdaar la-aan buu imaamka ka dambeeyey oo mutaabacadii la rabay buu ka dib dhacay bilaa cudrin fain rafaca alimaamu hadduu takhalufa see la yeeli waa kan fain rafaca alimaamu hadduu imaamkii kor oo kaco rukuucdii rukuucdii qabla rukuucihi kii oo faatixadii iyo akrinteedii ku mashquulsanoo weli aan soo rukuucin hadduu imaamkii rukuucdiisa kor oo kaco samic allah uu yidhaahdo faatatu rakca ragcadaa bay ka tagtay ragcadaa bay ka tagtay haye ta ma fahme ya ya ku celina ayaan ku celino meesha waa masalo masale horta masale walba gaar iskaga dabar mid walba gaar iskaga qabano waa fiqi wax dhib badan weeye ya dayib horta hal mar aan saas usoo yeernahno mhm. walow axrama fasalama alimaamu qabla qucuudi istaftaxa waa soo ogati taa waa iska caddahay wa in qacada fasallama ah, salaadii buu fadhiistay salama imaamu deena faqaama waa kacay falaa qiyamkaasaa kala gooyey oo qucuudkaasaa kala gooyey istiftax ma jiro walow adraka alimaama imaamkii buu soo haleelay maamuumkii taagan middan wey midda warkeeda badan yahay adraka alimaama buu soo gaaray qaaiman isagoo imaamku taagan yahay waa maamiyey oo qiyaas buu ku dhuftay wa wuxuu ogaaday imkaanahu inay u suuroobayso inuu istiftaax la imaado weliba maca tacawudi tacawudna uu raacin karo walfaatixati faatixada faradkeeda inuu ka gaari karo imaamkoo taagan intaasuu isku qiyaastay ataa bihi intaba ataa waa la imaanay bihi istiftaax baan ku jiraaye istiftaax waa la imaan tacawudkii faatixada ka gaarsiiyo taa waa waa calima bay ahayd calima fa in shaka marka u imow waa shakiyey maka gaari kartaa mise kama gaari kartid imaamka amu kaa rukuuca lam yastaftix buu ku yidhi istiftaax lama imaanayo walam yatacawud xataa tacawudna la imaan maayo see yeeli faradkaa ku dagaalo waajibkii iyo ruknigii oo ah faatixada bal yashracu fi lfaatixati faatixadii buu guda galayaa taana xagga udhig fain rakaca alimaamu imaamkii hadduu rukuuco qabla an yutimaha intuuna taam yeelin waa ke midka aan taam yeelin waa kee waa kii shakigi intuu ku dhacay iska dhaafay istiftaax iyo tacawuda faatixadii ka bilaabay intuuna faatixadii uu tabartiisi uu dadaalay una dhammaynin buu imaamkii iska rukuucay rakaca maco waa la rukuucay a ah, waa goor buu kugu socodiye in lam yakun qad istaftaxa walaa tacawada sala isagii wey hadduu istiftaax iyo tacawud uu ka tegay shaki dartii marka hore uga tegay faatixa ka bilaabay imaamku la rukuuci waa laga qaaday marka ragcaddaas imaamka u qaaday oo waa uxisaaban tahay wy manaha wailaa qaraa wuxuu akrinaya biqadri ma shtaqala bihi hal rukuucayad soo ma wuu rukuuci waayey qaraa wuxuu akrinayaa biqadri ma shtaqala bihi yani e, e, istiftaaxii iyo tacawudkii iyo ha isku mashquulinin baa lagu ogaay wuu isku mashquuliyey soo maaha ka tag baa lagu ka tegi waaye soo maaha ilaa hadduu istiftaaxii iyo tacawudkii ku mashquulo waa inuu qaraa akriya biqadri ma shtaqala bihi intuu isku shuqliya qadarkeed imaamkama qaadayo hadda fain rakaca hadduu rukuuco maamuumkii waa iska rukuucay walam yaqra mana akrinin biqadrihi asaga oo oo istiftaax iyo tacawud ku daahay la rabay inuu kasoo tago ayuu haddana ee la rabay haddana inuu wixii uu ku mashquulay qadarkeedii uu sii akhriyay faatixadii intii ma yeelina waa iska rukuucay fain rakaca walam yaqra ma akrinin biqadrihi qadra mashtaqala intuu mashquulay qadarkeed ma akrinin see la yeeli badala salaatu waa ka burtay amardidu la yimi wain qaraa hadduu akriya ka waran xayu qulnaa yarkac kii fiicnaaye loo cudur daaray hadaaye faatixadooba laga qaadiye faatixadu haddaad ka bilowday imaamkiin uu kaa rukuca iska raac la yidhi yaa rukuuci waaye wain qara wuxuu faatixada kama tegi karo wain qaraa hadduu akriyo xayu meeshii aan qulnaan yiri yarkacugu rukuuci kii la yidhi wuu rukuuci waa kee sheegi kar kii intuu shakiyey istiftaax iyo wuxuuha iska dhaafay faatixada bilaabay aska rukuca la yiri imaamku rukuuc ma rukuucin waa wataa fatakalafa waa ka dib dhacay deen imaamkiibu ka dib dhacay bilaa cudur cudur daar la ba oga dib dhacay see la yeeli waa la fiirin fain rafaca alimaamu imaamkiisa oo lamada rukuuci waayen samic allahudaa lagu fadhiya fain rafaca alimaamu imaamkii hadduu kor u kaco qabla rukuuci rukuucdiisi isagoo kii fatxada ku jira weli soo rukuucin imamka hadduu samic allahu dhaho faatat rakcatu ragcadda way ka tagtay hadday ka tagtay see yeeli sujuudu kala qabsani a samic allahu imaamka taagan yahay hadda rukuucoo ma joogtee waa inuu sujuudi imaamka ku raaco ragcaddaasoo dhanna dakam dakam waxba kama jiro hadhow marku imaamka salaada ka baxo ragcad buu la imaanaya ragcadlimaan ragcadda ma xisaabneen salaadii baa burtay laguma dhihin meeshan batalat salaatuhu iyo ragcad baa ka waxaysa ba loo kala qaadaya kaa salada ka burta agga u tuur kan asaga salaadda kaga burine faatatu rakca baa layihi ragcaddii baa ka tagtay imaamka ilen soo istaagay wa waxaa la sunneeyaa bacdahu intaa ka soo bax marka istiftaaxi dhinac u dhig iyo wajahatu wajhi umuuraheedi waxaa ku xiga waxaa ku xiga tacawudki wa waxaa la sunneeyaa bacdow istiftaaxa gadaashiis acuudu billahi min ashaydaani arajiim baa la suneeyaa siiqadiibuba kuu sheegayba atacawudu kuma dhihin ee wuxuu ku yidhi acuudu billahi min shaytan rajiim inaan ilahay ka magangallo oon ka maaratay kaga cararo oon ka magangallo ilahi subxana watacala minman min ashaydaani kaa shaydaanka ee maaridkae dhibka badan ibliis iyo axwaantiis alrajiim in la rajmiyey marjuumka ah mubcad can raxmat illahi laga fogeeyey naxariis ilahi inti laga fogeeyey yo haddana dambaabur lala daba taagan yaha la rajminayaa wayatacawadu fi kuli ragcatin ragcad kasta waa cudubilaysanaya cudubilah marku ragcad kasta uu istaagaba intuuna faatixada akrinin leanna quraan buu akrinaya faida qara'ta alqur'an fastacid billahi min ashaytan rajiimti wey ragcad walba marka waa mustaqil oo qiyaam qucuud iyo rukuuc iyo waxbaa udhexaysay tii hore qiradii hore iyo qiradan waxbaa udhexeeya marka ragcad walbaba waa cudubilaysanaya wa fi luulaa midda hore ee lagu bilaabayo salaada ragcadda u horeysa in lala imaado tacawudka aakadusi adag sawaan waxaa isku mid oo cuudubilaysanaya alimaamu imaamkii iyo walmaamuumu maamuumkii iyo walmunfaridu qof keliga iyo walmuftaridu kii salaad farad tukanaya walmutanafiru kii sunaysanaya xata aljanaaza janaazada xataa meeshan farqiga udhexeeya bayna alistiftaax watacawudi fi baabi aljanaaza ma fahanteen a ah, baab ljanaza marki laga hadlaayo waxaa la yihi istiftaax lama imaan mayse ilan istiftaax waa dheer laba aayadood o dhan baad akrinaysa soo saama tan laakiin iyo kabad midan acudu bilah jinaazada lakin waba ma yeeleyso waa iska acudu billah waa yar tahay waxba daahitaan masi kuma daahis kuma daahis marka waad la imaanaysa xata aljanaza janaazada xataa wayusanu wayusiru wuxuu siraysanayaa bihi tacawudkii fi siriyati salaada siriyada iyo wljahriyati salaada jahriyada labadaba acudu billah rajim kor udhihi maayo qaar baa waxay leeyahy salaada haday tahay qiraday kamid tahay kor baad uqaadaysaa laakiin sidaana xoog badan inaan acudu billah kor loo qaadayn uma yaqra'u lfaatixata faatixadii buu akrinaya soo ma meesha waxaa la galay ruknigii saddexaad baa la galay ruknigii koowaad muxuu ahaa niyadii ka labaadna takbiirtii kii saddexaadna faatixadii wey waa kan alqiyam baa soo socda uma yaqra'u lfaatixata faatixadii buu akrinaya fii kuli ragcatin ragcad kasta faatixu ku akrin waa laga maarmaan qofka faatixada kama tegi karo sawaan waxaa isku mid oo ka tegayn alimaam imaamkii iyo walmaamuum maamuumkii iyo walmunfaridi qof keligii aha iyo intaba waa inay faatixada akriyaan leanna laa salaata liman lam yaqra' bifatxati lkitaab wey wlbasmalatu bismi illahi raxman raxiim basmala waa ikhtisaar waa ramzi rumuus baa la dhahaa rumuuz albasmala walxamdala wasalcama walxawqala waa alfaad lasoo gaagaabiyey oo ramzi shay u ah bismi illahi raxman raxiim waxbay dheereen sada dhabi qaadan markaasuu kasoo gaabsada wuxuu walbasmalatu basmalada bismi illahi raxim weeyaan aayatun waa aayado minhaa faatixada kamida sidaasaan raajixa wey shaaficiyada ku tagtay inay faatixadu bismillahi ay faatixada kamid tahay oo laga tegaynin hala siraysta iyo halala jahraa la isku hayaa hala siraystaa saxsan laakiin halaga tagada iyadu waa daciif waxaa xoog badan in lala imaanayo laga tegaynin bismillahi raman raxiimtu marka waa aaya wey bisinka faatixada keliya aayadoo ma ahee wa aayatun waxay aayad u tahay min kuli suuratin suurad kastaba aayad ka tirsan wey hayri bara'ata suuratu bara aan ahayn suuratu bara keliya aan bisin lahayn suurat barana waa suuratu sayf suurad sayf iyo dagaal markaaba waxaa lagu kala dhibasho ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta iyo gaalo inay kala beri noqdeen ayaa markaaba lagu bilowday bara'atu min allahi wa rasuulih ayaa lagu bilaabay marka dagaal baaba halkaa ka bilowday sidaas darteed raxmad meeshaa ma taalo naxariis ma taalo saasay leeyihin wa min kuli suurati waayri hayri bara'ata mooyeene wayajibu waxaa waajibaya tartiibuhaa in la tartiibiyo wa faatixadii baa laga hadlaya in la tartiibiyo oo alxamdu lilahi laga bila bismi llah raim alxamdu lilahi saa loo tartiibiyo dhaxda inaad ka bilowda maaha haddaad maalan iyaaka nacbudu ka bilowda ka waran oo markaad waladaaliin tirahdo aad bismi llahi raman raim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin soo gaadho aramaan raxiim maaliki yawm iddiin aad soo istaagto ka waran say noqon faatixadii waxay kuu maraysaa maaliki yawm iddiin bay kuu maraysaa wad intii hore laqwi bay ahayd iyaaka nacbudu baad ka bilowday wala waladaaliin baad geyshay waa soo bilawda bismi اllahi الرحman الرحim alxamdullah rb maaliki ywm الdin baad imaatay haddaad kow socotaa iyakan abud ya kusocotiy inta hore waxba kama jirin tartiibkaasaa laazima say u kala horeysa waa inaad u wado watawaalihaana waa shardi in la xiriiriyo oo lakala aamusin alxamdullah rab raxman tira inaad aamusto ood hadal wax kala dhex gelisa lama ogolo tawaali xidhiid fa in sakata hadduu aamuso meeshii in la xiriiriyo la rabay fiihaa faatixadii dhexdeeda buu shib iska aamusay camdan ukasban u aamusay wataala aamuskaana waa dheeraaday aw qaso ama waa gaaban yahay oo waqasada markuu gaaban yahay wuxuu u qastay qadcal qira'at inuu qirada kala gooyo qasadada waxay ku xidhan tahay qasurada taa dheer ayado qasdi qaslaan camdan baad kaa tahay inaad kala goyn ujeeda lama fiirinayo sakata waa aamusay fiiha camdan kasbu aamus wataala waana dheeraaday aw mase qasura waa gaaban yahay aamuskaas waqasadase wuxuu u qasday qadcal qira'at inuu qiradii ku kala gooyo aw mase khallalahaa faatixadii wuxuu kala dhexgalgeliyay bidikrin dikri kale oo ajanabi ah faatixada dhexdeeda uu maraayo bu adkaar iyo tasbiix iyo wax kale la imaaday aw qira'atin qira oo min gayriha aan faatixa ahayn ina acdeenaa bu dhexda ka geliyey mima laysa min maslaxati salaad salaadda maslaxadeedan aan ahayn oo imaam aad ku toosinayso iyo qirada aad akrinayso waxaad ku maslaxo kalama walato imaam haddaad ku hagaajinayso qirada kale dhib noqonayso min maslaxati salaadna ma aha inqatacat qira'atu qiradiisa waa kala go'day wayastanifuha waa soo bilaabayaa intaasoo xaaleen soo maray waa inuu ko soo bilaabo suuraddii oo istinaaf la yimaado istinaaf ayaa waxaa nidhi albina alistinaafu wاlbina ah, haddaad imaamkii u furta ka waran istinaafi maya albina way taa iyada adoo iyaaka nacbudu maraayo imaamkii khalday aayad ama ku istaagtay waad u toosiisay wa iyaaka nastaciim ma kasii wadays ah, iyaaka nastaiin laakiin ninkan sidan sameynaya aamusay dheereeyey kala googooyey wax kala akriyey allah baaran masaxad salaad aan ahayn inqadacat qira'atu way golagoday waistanifa waa soo bilaabaya wa in kaana hadduusan yahay waa ka ixtiraaski min maslaxati salaad salaada maslaxadeedii buu u kala gooyay faatixadii maxaa kamid a ka ah? taamiinihi inuu aaminsado lita'miini imaamihi imaankiisi imaamkiisi aaminsigiisi aaminsigi imaanka ayuu u aw mase fatxihi wuxuu ufuray ufuray aleyhi cala alimaami imaamkiiba ufuray idaa goortii qalida uu qaldamo garan waaya ama khaldo wuu u furayaa waana arrin saxa qaar amada kamida waa diidan yihin waxay leeyahin qofkii isku gafaa isagoo salaada tukanayo imaama isku gafa isaga utaala wax u toosin ma leh qaar saas leeyihin leannahu wax kaloo ajanabi aad falaha la gashay ood gashay laakiin sida xooga badan xadiida ubay ibnu kacab nabiga aleyh isalaatu wasalaam ah, waa kii dhihi jiray isagoo salaadii akrinaayo nabiga ku istaagtay alayh salaam qur-aanka mucjiz weeyaan markaasuu markuu salaada ka baxayba wuxuu yihi ubay so alam takun macana soona namada joogin ha maxaa kaa reebay bu inaad noo toosis noo hagaajiso marka waa loo hagaajinay waa loo furay fatxi baa la dhahaa waa loo furi marka waa maslaxatu salaad wey wain kaana hadduu yahay kala goynta faatixada min maslaxati salaati ka taamini litaamini imaamihi aw fatxi calayhi imaamkiiba u furay idaa qaalida markuu qaldo aw sajada waa sujuuday litilaawati tilaawo u sujuuday isagoo faatixada akrinaayo imaamkii tilaaw aayad tilaawo u akriyay sujuud sujuud tilaawa ayuu maray markaasuu deena sujuudi la dhacay waa raacaya wanaxwaaya wixii lamida oo mase sakata waa aamusay camdan baan soo marray soo maha kan sakata waa aamusay aw dakara dikri kaluu akhriyey maxayse tahay naasiyan halmaan bay ka aheyd lam tanqatic intaana ma buriso intaana ma buriso isku aruuso ayagana waa koox koox wey ah, qeybta hore waxaa layihi inqaacat qiraa'atuhu qeybtana maxay lam tanqatic ma kala go-in faatixadiisi qiradiisii walow taraka hadduu ka tago minhaa faatixadii xarfan xaraf buu ka tegey hal xaraf buu ka tegey haba yaraadee ka hamsati alqaci fi ancamta caleyhim ah, ancamta caleyhim hamsat alqadcigeedii buu ka tegeyba waxyaalaha hadda ay kamid tahay khaladka ka dhacay kamid tahay qaarkood hamsatulwasli bay u akriyaan marka xaraf buu ka tegey haba yaraade aw tashdiidatin shid buu ka tegey shid oo shidadkii faatixada kamid a ah ayuu iskaga tegey shidkuna xaraf buu u taagan yahay sidiisaba xarafkii iyo isagoo la shiday isku dar laba xarafoo meesha ka soo boodi laba laba xaraf faatixadana afar iyo toban shid bay leedahay afar iyo toban shid ay faatixadu leedahay waxaa bisinkeeda markii lagu daro saddex ku jiraan xuruufteedana waa boqol iyo lixdan iyo kow xaraf wey xarfaheeda xara xarafa boqol iyo kowda iyo lixdan iyo kowaas xaraf ah iyo shidadka afar iyo tobanka mid lagama tegi karo meesha qur-aanka ugu adag inta an umalaynayo waa faatixada ya faatixada wey soo sax ma waad yarayste ya ah, aad bu waa la akriyaa laakin khalad badan baa ku jira kolley qurada garane ayaa ka jawaabiya ah, qurada kolley garan inta wax ay ku dhex jirta faatixada ee khalad ah kolley qurada garan oo ka jawaabi ah, ma ma gelayno laakiin hadda markaad u fiirsato wax badan baad arkaysaa walow taraka hadduu ka tago minhaa faatixada xaggeedii xarfan xaraf hadduu ka tago aw tashdiidatan hal shida uu ka tago aw amase abdala xarfan xaraf buu bixarfin ku bedelay ah, siraad aladiinadii daalkiibu wuxuu ka dhigay deel ama za bu ka dhigay siraad alazina za buu ka dhigay ibdaalu xarfin bixarfin lam tasixa ma asaxayso sidaa ilahay ku keenay mucjiska qur-aanka faatixada in loo akriyo tajwiidka iyo qurxinta iyo idqaamaadka iyo umuuraha ku saabsan qunaha iyo idhaaraadka iyo umuurahaas waa qurxin weeyaanoo hadduu qofka uu la imaan waayo faatixadiisa waa sax waay shardi ma aha sida xaafid sheekh alcuthaymiin raxmat ullahi aleyh uu lehy shardi maaha laakin waa in lala imaado waa fiican tahay inkastoo uu leeyahay saaxibu ljazariya muxuu aha muxuu yihi man lam yujawid lqur'aan oka halkaas usaa ka booday qolo walba marka waa de quraadi weeyaano ayago halkaas tarkiisinayaan ayib lam tasixa ma asaxaysa intaan soo sheegnay waidaa qaala hadduu yihaahdo waladaalliin hadduu yihahdo qaala wuxuu leh aamiin siran buu udhihi aamiin fi siriyati salaadda hadday siriya tahay wa jahran buu udhihi kor buu uqaaday fi ljahriyati hadday salaaddu jaariya tahayna qiradii bay raaci wa yu-aminu lma'muumu ma'muumkii waa aamiinsanaya ee dad ku daba imaam daba tukanayay jahran buu ku aaminsan korbu qayli muqaarina asagoo la xiriirinayo litaamiini imaamihi imaamkiisa aaminsiisa asagoo la xiriirinayo raacaya idaa amara imaam faaminuu waxaa sii fasirtay ida qala imam wala daaliin taasaa fasirtay ida amara imaam faaminudaas haddaad la soo boodo fa'da tacqiibi faa'idaysaayo imaamka aamintiisa kadib baan aamin dhihi tu kala xadiid kala fasiray idaa qaala wala markuu dhaho faquluu aamin dhaha marka isku mar baa la rabaa in la iswaafajiyo fainahu man waafaqat aminuhu tamiinu manaaqa gufira lahu ma taqadama min denbi marka waa inaan imaamka lagala hormarin lagana dibdhicin inta badan waa laga horeeyaay wala daadkaas waa sii maraayaba samada waa lasii qaylaya sax maha waxaas ayib wayuaminu imaamuhum jahran muqaarana lidamiri imaamihi wayuaminu haaniyan imaamkaadi baad aamiin u tiri soo markuu wadaalin yiri adigana faatixa lagaa rabaa kadib soo maha wayuamin waa aaminsan haddana haaniyan mar labaad lifiraaqi faatixati faatixadiisa asaga markuu bogo marka hore faatixada imaamka waa daalintiisa aamin tiri adaa faatixada akristay taadii markaad maraysaan hoos aamin udheh hoos uma yundabu liimaamin imaam waxaa loo suneeyaa dad tujinaya wa munfaridin iyo qof keligiis ka tukanaya fi ragcati اlula ragcadda hore iyo wathaaniyata ragcadda labaad faqad oo keliya bacd alfaatixati markuu faatixada akriya kadib waxaa loo suneeyaa qira'atu suuratin kaamilatin suurad kaamila inuu akriya ayaa loo suneeyaa suurad shardi maaha wuxuun qiraa qira uma shardi ah hadduu aayad kala akriyo iyadana sax wey marka waa qofkii munfaridkaha iyo qofkii <clears throat> imaamkaha lakin maamuum haddaad tahay imamka maad iska raacaysaa markuu faatixada aad akrisato imamka dhegeyso qiradiisa qirada imamka dhegeysan wayundabu waxaa la sunayaa lisubxin salaad subax iyo waduhrin salaad duhur diwaalulmufasal baa la suneeya diwaalulmufasal mufasal waxaa la dhahaa subca khamiisaad ba horta mufasal la dhahaa likahrati fawaasilihi likahrati fawaasilihi fawaasishisaa badan a qur-aanka dhan markaad fiiriso qur-aanka suuratu qasame maxay tahay xagga bisti bisti marki laga hadlayo ya kalabarka qur-anka sooma bisti marki laga hadlayo kalabarka qur-anka wa xaggee qasame calle wey soo maarti qasame callaha markasta saddexda um, ka tirsada birabinaas saddexda juz ah eh. waaba kalabarka qur-aanka kor usoo soco juz kale kor usoo kac kor usoo kac xujaraad imow xujuraadkaasa waxaa la dhahaa subc kamiisaad qaarkood waxay leeyihin qaaf waa laisku hayaa qaaf baa subc kamiisaada iyo may suurat xujuraad baa subc kamiisaada xujuraadka bilow min suurati xujuraat ilaa suurati cama waa diwaal lmufasal subx kamiisaa suuradaha u dhaadheer wey min suurati cama ilaa wduxaa awsaat lmufasal wey min suurati duxaa ilaa naasna kisaar lmufasal wey subx kamiis sadaxaasa loo qaybiyaa diwaal awsaad kisaar saddexaasoo loo qaybin marka wuxuu kuleyahy wayundabu waxaa la suneeyaa lisubxin salaada subax iyo wa salaada duhur diwaalulmufasal baa loo suneeyaa ah, inta caba ka korays yaa loo sunay in la akriyo ah. wa casrin casr wa cishaan cisho ayana waxaa loo suneeya awsaadu baa loo suneeya ama kala kac ilaa ilaa duxaaq wlmagribi magribka intaas o dhan in la akrinayo o sheekh intaaso dhan baa la akrin maaha yani suurad kamida suurad kamida suuraha suurad kamida laga hadlaya ma intaad kasoo bilowda xujuraad ina halka geenayso maaha ayib wlmaqrib maqribkiina keligiis shaaficiyada waa kale de maqrib iyaga agtooda wuxuu ka yahay aan soo maray qowl jadiid iyo qowl qowl qadiim qowlkao jadiidka waa ku ahaa in shan ragcadood saas in laga oysayso san cawro laga aadaab laga aqimo shan ragcadood laga tukado soo ma indheen marka waa waa wakti mahaysidide kisaaru lmufasal saasay kuleeyihin <clears throat> lakiin cishaha ka gaaban sida sunada marka laga hadla cishaha ka gaaban gaabinida cishaha waktigaa wuu dheer yahay watigaa wuu dheer yahay laakiin dadka xilligaa waa xilli oo dadku ay daalan yihiin dadka dartii baa loo gaabiyaa kii uu mucaad lagu canaantay mucaad radi allahu canhu lagu canaantay markii nabiga alay slam udhihi jiray maad aqrin wey suura shamsi waduxaa iyo leyl iyo maxa u aqrin wey udhihi jiray nabig alay salatu salam ayib walmaqrib maqribkana kisaaru kisaaru mufasal subax kamisaad kuwa gaagaaban yareerkaa in radiya waa goor marka suuradaha dhaadheer iyo kuwa dhexdhexya markaad ku tujinaysa oo imaama waxaa weeyaan buu kule in radiya hadday raalli ku noqdaan bidiwaalihi diwaali lmufasal subax khamiiseed kuwiisa dhaadheer wa awsaatihi awsaati lmufasal subax khamiiseed kuwiisa dhaadhexaadka hadday raalli ku noqdaan ma'muumuuna dad ma'muumiinoo la tujinayo maxsuuruuna la koobay ma'muumin maxsuur ah dad kooban oo nina kusoo kordhaynin waa istaqaanaan waxaad ku heshiiseen qiradan ad dheeraysataan kaawey dadka diwaalka iyo kisaarka iyo iyo lagu tujinayo laakiin haddii hal dhubaqlahan iska gaaris ay ka tahay oo hadba ku iska socdo dad aan ku xisaabneen oday iskaga jiro qof xanuunsan ku jiro saaxibulxaaje ku jiro waa soo gaabin wailaa khafafa bule waa soo fududaynaysaa fududaynaysaa takfiif maca tamaam wey sida nabiga sunadiisa aleyh isalatu wasalaam wasuna walisubxi ljumcati walisubxi ljumcati baa idinkiini qoran wasuna subxi yowmi ljumcana waa qoranta labada waa sax wasuna waxaa la suneeyaa subxa ywm ljumca maalinta jumcada ah subaxeeda waxaa la suneeyaa aliflamin tanziil asajda suuraddaas in lagu tukado ragcadda koobaad wahal ataa hal ataa cala ragcadda labaad ragcadda labaad lagu tukado ayau taas waxaa weeyaan hebel baa uga dambeeyey iyo daciif baa jiray iyo saaxibulxaajaa jiray iyo wax loo dhegdheg loo dhigi ma jirto ah, tan ayada sidaas ku timid nabiga aleyh isalaatu wasalaam ee yiri hala fiiriyo dadkaas ayaa daa'imi jiray oo ku tukan jiray tanziil wahal ataa cala insan waa dhammaan weliba lama dhexda lagama kala goon maayo oo yaduuf iyo laga qaban maayo walisunati lmaqribi walisunati lmaqribi maqribka sunadiisa iyo wasubxi subaxa sunadiisa iyo waragcatay dawaafi salaad suba laba ragcdood ba ka horeysa maqribka laba ragcod ba ka dambaysa waragcatay dawaafi iyo dawaafka labadiisa ragcadood ee ragcatawabka dawaf kacbada la dawaafa laba ragcadood la tukada jirta ah, wataqi maqaam ibrahim musalla walistikhaarat istihaarada labadooda ragcadood qul ya ayuha alkaafiruun ayaa midda hore lagu tukan ragcadda koobaad wاlikhlaas iyo suuraة اikhlaas qul huwa allah ayaa la yihah ikhlaas qul huwa fi thaniyati ragcadda labaad wاlikhlaas fi thaniya wayundabu waxaa la suneeyaa atartiilu baa la suneeyaa in la tartiibiyo tartiilku waa tartiib wey cadam lhadar inaan la boobin waratil qur'aana tartiila bu ilahy leh watadaburuna waa la suneeyaa in qur-aanka la dhuuxaansadoo la fifiiriyo oo lagu khushuuco tadabur yadabaruu aayaati wa kula leh afalaa yatadabaruuna alqur'aan tadaburka waa qur'aanka macaanidiisa oo lala socdo oo wacdigiisa iyo waciidkiisa iyo wixiu ka hadlaayo lala socdo oo weliba marka qaarkood laga jawaabo mararka qaarkood aayat alcadaab baa kusoo martay nacuudu billahi min annar allahuma ajirna min annar yaad leedahay aayat raxma allahuma in asalka wafadlik marka <clears throat> tadabur wa waxaa la nacaa asuuratu suurad baa la nacaa yaa loo nacaa suurad inuu faatixada ku daro yaa loo nacaa limamuumin qof ma'muuma oo yasmacu maqlaya qira'at alimaami <clears throat> imaamka qiradiisii baad maqlaysay faatixada lagama tegi kara bobsi laakiin qirada imaamka dhegeyso ida quriya qur fastamicu lahu wey dhegeysta marka inuu faatixadii uu suurad ku daro waa karaahiyo fa in kaanat siriya hadday salaadu siriyata aw mase jahriyatan waa jahriyo walam yasmac mase maqlo salaada jahriyada ma maqlo imaamka libucdin canhu waa ka fogyahay aw masasamamin waa dhagalaya mudibad lahu waa loo suneeya markaas markaas faatixadii marku akriyo hadduuba qirada imaamkii maqlaynin ama siriya iska tahay wax kale waa akrin karaa suurad iyo waxba akrin karaa nudibad lahu waa loo suneeyaa wakada low kaana yasmac kadaa waxaa lamida low kaana yasmacu hadduu maqlayo ma dhamayn doone dhexdaan ku joojinayna ya low kaana yasmacu qira'at alimaami hadduu imaamka qiradiisa maqlaayo waa maqlaya kaa hore waxay ahayd ma maqlaayo ma siriye wey salaadii ama waa jahriye uuna maqlaynin muxuuna maqlaynin libucud cani waa ka fog yahay aw samanin baa ku dhacay dhagalaan iyo dhaga culays nudibeed lahu waa iska akrinsan karaa waxaan faatixada ahayn suuro kala wakada low kaana yasmax hadduuna maqlaynin qira'at alimaam waa sidoo kale oo walam yafham uuna fahmaynin macnaha macnaheeda cala alasaxi cala alqowli alasaxi qowlka asaxa ah sida aharka wey cinda nawowi qowlka kalena waxaa weya maya haddaad maqlayso walow yaadan macnaha fahmina dhegeyso nabiga xadiidkana saasaa ku xoog badan saas u badan yahay aayadduna dee mayna kala qaadinba waida quriya alqur'aanu fastamicuu lahu dhegeysta iyo xadiidka nabiga aleyh isalaatu wasalaam axadkiin muxuu qirada ilo eh, igula doodayey baa is ha akhrinina faatixada waxaan ka ahayn marka eh, ama ama eh, qiradaas imaamka ama macnaheeda fahm ama ha fahmin waa inaad saasaa saxa qowlkaa kayruasaxa ab saxa wayuawilu lulaa ragcadda koowaad buu dheereen cala athaaniyati midna labaad buu ka dheereen salaaddu sideedaba tanaasuli tanaasuli wey tasaacudi maaha maxaa laga wadaa tanaasuli iyo tasaacudi ya tasaacudi maha wa min ataxti ila alfawq ba tasaacudi la dhaha tanaasulina min alfawq ila taxti saasa salaad la raba inay hoobataa la raba inay hoobato ragcadda hore haddaad qira dheer ku akrisay tan damaha ka gaabnaato tan saddexaada sii gaabnaato tan afaraada sii gaabnaato saasa la rabaa dadka nashaadkiisii iyo sidaasaa cajis waa si waa saasaa ku jirta waaa waxaa laga soo reebaya wixii uu sunnada kusoo aroortay ee kala dheer jumcada waxaa soo arortay hadiga nabiga kamida a ah alayh isalaatu wasalaam ragcadda koobaad inuu ku akriyo sabixisma ragcadda labaadna xadiid alkaashiya soo ma yaa dheer ya kaashiyaa dheer ta dambe ayaa dheer sidaa nabiga uu yeel alayh salam ku sameey waa dan kala xikmad kala ku jirtay a ah. turba sagaal iyo toban rag eh, aayadood tuna waa lix iyo labaatan ayad loo marinaya sida ayaa taas laakiin asalka wixii aan saa ahayn waa inaad hoos u socotaa quraada qaarkood khayr allah siiye allah noo barakeeye arrinta fiqigaasa ka maqan intuu marka hore uu kugu tujiyo suurad gaaban unb tii labaad un tii labaad unba waxay ka tusi inuu kor inuu ziyaadiyo qiro dheer unbu qabsani ayagoo dheh damee waa rag qof qoyga dhacdaaye un iska ilaalino iska ilaalino nacam sidaasa hadyiga nabiga alayh salaatu wasalaam walaw faata almasbuuqa law faata almasbuuqa ragcataani ya walaw faata masbuuqu ba masbuuqa maxaan dhahnaa mm. marka faacilka ma xadfay faacilka xad ku jira faata alimaamu maan gelin halkaas walaw faata alimaamu lmasbuuqa ya masbuuqaba sidaa ah. ah. is mafcuul iska er ah ragcataani laba ragcadood hadday dhaafto yah waaya walow faata almasbuuq ragcataani laba ragcadood ism mafcuul waa jira yacmal camal ficl yarfacu lfaacil ism mafcuul sama jirin isagana ism mafcuul baab kale ragcataanidaas faacilkiisii noqoto walow faata almasbuuqa ragcataani laba ragcadood hadday ka ay dhaafaan fatadaarakahumaa salaad duhur bay ahayd mathalan laba ragcadood buu ka soo gaaray labada ragcadood markuu imaamka la tukaday imamka salaamo naqsaday waa istaagay laba ragcadood ba u dhiman marka fatadaarakahumaa labadii ragcadood ee ka maqnaayo ee dhaaftay imaamka uu kala hormaray tadaarakahumaa waa haleelo waa la yimid goorma bacda salaami markuu imaamka salaada ka baxay iyuu labadiisa ragcadoodba gadaal kala yimid nudibat qofka waxaa loo suneeyaa asuuratu nudibat isuuratu suuradii baa sunno ah fiihaa fiihimaa labadaa ragcadood dambe siran ah, markuu fatxada akriyo suuraddan ragcadiha ku daro maadaama labadii dambe labadii hore ee imaamka uu ku xidhay faatixa bas u akrinaya waxba ma akrinin salaaduna siriya aheyd marka labada dambe ee uu gadaal kala imaanayo faatixada suurada ku daro saynan salaadii oo idilba aynan khaali oga noqonin can qira'ati suura hayr alfaatixa faatixa waxaan ka ahayn oo qur-aanka kalea aynan khaali oga noqonin ah, labadii hore dee imaamkii kudaba xidhay oo imaamka markuu xidhanayana waxay imaamka labadiisa dambe ahayd faatixa mu ku juruuqay labadan dambana labadan dambana dee gadaal buu kala imaaday marka labada dambe suuradda gelinaya ku leey siran lakin hoos u wayajharu limaamu imaamkii wuxuu la jahri wlmunfarid iyo qofkii keligii tukanayey fi subxi salaadi subax iyo waljumcati salaadi jumcada iyo salaadihii jahriyadii ku tirin raba jahriyada kor loo qaado <clears throat> wuxuu ku leey wajru imaamu wlmunfarid iyo munfaridkii <clears throat> fi subxi salaadi subax iyo waljumcati salaadi jumcadeed iyo walciideyni labadii salaadood ciidihii walistisqaa lqamar dayaxmadoobaadkii wataraawiix taraawiixdii waluuliyatayni laba waluulayatayni ah ani qoran meeshan qalad adag bu ulayeyni sax wey anta meeshan oo adag bu igeliyey walulayeyni iyo labada hore min almaqribi salaada maqrib iyo walcishaa cisha labada hore cishaha iyo maqribka labada ragcadoo hore intaba waa la jahraya wayusiru waa sinaysanaya fi lbaaqi inta soo hadhay inta soo hadhay waad garatay marka inta soo hadhay laba kuwa jahriyada kuwa ragcadaha dambe iyo salaadaha kale aan jahriba ahayn siriyada ah ee eh, duhur iyo casar iyo wayusiru fi lbaaqi fain qadaa hadduu qadeeyo faa'itata leyli habeen salaaddii ka tagtay iyo wanahaari faa'itata nahaari salaad maalin la tukan jiray oo ka tagtay buu rabaa inuu qadeeyo ama salaad habeen oo ka tagtay buu rabaa inuu qadeeyo xaggay dhacaysaa qadihi leylan habeen buu qadeynaya jahara waa la jahraya ama jahara labadii waa la jahri ah. salaad maalin la tukan jiray duhurkii baa ka tegay markaasu wuxuu dabaa inuu habeen qadeeyo habeenkana salaadda waa lala jahraa waa la jahraya bu ku le duhurkii ah. habeen bay ahayd habeen baad qadeynaysaa iyadana waa isla meeshii iyadon waa la jaraya aw mase qadaa wuxuu qadaynayaa faaidata nahaari maalin salaadeedii oo tagtay aw faaidata leyli habeen salaadiisi tagtay habeen la tukan jira tagtay buu qadayn rabaa goormuu qadayn rabaa nahaaran maalinnimo asarra waa siraysan marka salaada la qadaynayo wuxuu rabaa inuu ku dhaho waxay raacaysaa waktigay raacaysaa zamankay raacaysaae ayada sifadeedii ma raacayso zamankay raaci hadday jahariya tahay xilligaad qadaynayso ay xilli habeena tahay waa la jahriya walow maalin ba ha waaad qadaynaysay tu maalin ha ahaatee hadday tahay maaratay maalin waxaad qadaynaysana ayadana waa siraysanaysa walow salaad habeenba ha ahaatee wuxuu ka soo reebay ilaa suba subaxii mooyeene fa inahu subaxa yajharu waa la jahraaya biqadaa'iha qadaheeda mutlaqan ba wuxuu ka wadaa ama habeen qade ama maalin qade xadiidkii baa hadda haysta abu qataada saxiixaha nabiga alay slam salaadii ay ka tageen waa kii la jahray waman laa yuxsinu lfaatixa qofkan faatixada aan aqoonin man laa yuxsin ifaatixata faatixada qofkaan hagaajin karin waxaan soo maray man laa yuxsinu atakbiira kii takbiirta gala waayo maxaan nidhi luqadiisu ku fasira soomeen waman laa yuxsinu alfaatixata faatixa qofkaan aqooni lazima waxaa ku waajibaya tacalumaha horta inuu barto waajibi ku tahy wailaa hadduu kor ka akrin waayo fa qiraa'atuhaa inuu ka akriya min musxafi musxafka kitaabka lasoo kala baxo fain cajaza hadduu ka cajizo kitaabna ka akrin waayo sababtuna ah licadami dalika kitaabba lama hayo musxafa ma haystaba o mase lam yajid ma helin mucaliman mucalinkii farta hore beri lahaaba oo kitabka inuu ka akriya mucalinkii bari lahaaba ma haysto ama akriska bari lahaa si loogu waq aw mase daaqal waqti waqtigiibaba caliili ka aho xili uu faatixa akriyaba lama joogo ama u barto xarumat bilcajamiya ah, xarumat xaaraan weey bilcajamiyati in lagu akriyo maraamarsiyo meel takbiirtii waxaan idhi luqa cajamiya luqadiisa ku tarjuma tarjama biluqati samayn faatixada maya lama ogolo qur'aanka waxaa weeyaan mucjizu tilaawe tilaawadiisaas iyo alfaadiisaas ayuu mucjiz ku yahay taxadi buu faa'ideeyey iyuu keenaa marka in alfaadiisa la bedelo oo loqooyin kale iyo lagu akriyo ama banaana <clears throat> kutubta qaar waxaad arkaysaa ingiriiski iyo waxsaas oo kale ah qur-aankii oo siduu ahaa loogu qori ayaad arki siduu ahaa loogu qori alxamdidii baa la qori mm, adida culamada qaar waa kan hadda wuxuu kuleeyahay lam ma tarjumayo bilcajamiyati cajami kuma turjumaayo yani qur-aanka sidaasuu ku yahay mutacabatu tilaawa oo mucjis ku yahay fain axsanaa hadduu wanaajiyo hayrahaase faatixadii waa ma yaqaano lakin wax kale uu meelaa ka babowsado haystaa axsanaa hadduu garanayo hayrahaa faatixa waxaan ahayn lazima waa ku laazimaysaa sabcu aayaatin toddoba aayadood baa ku laazimi oo qur-aanka dhan kasoo goosto ow laa yanqusu ka nusqaamaynin xuruufuhaa faatixada xuruufteedii walwu adkeeni firi xaggee ka keeni xuruufuhaa xuruufteediina toddoba aayadoodoo kale oo qur-aanka intuu ka soo qaato shardi waxaa laa yanqusu inay ka yareen xuruufuha xuruufta faatixada can xuruufuha xuruufta suuradahaasi ama aayadahaasi can xuruufilfaatixati faatixada xuruufta waa inay ka yareen todoba aayadood samaynaha todoba aayadood oo xuruuftii saddex boqol iyo meeqa lixdan iyo kow waa inuu kasoo aruursado kasoo jagwaysto fain lam yuxsin qur'aanan hadduunan qur-aan aqooninba faatixadii iyo qur-aan kale midna ma hayo lazima waxaa ku waajibaya sabcatu adkaarin toddoba dikri sabcatu anwac min aladkaar toddoba noocoo dikriga kamid a bicadadi xuruufiha iyaduna dikrigaasna waa inuu xuruufti faatixada cadadkeedu waa inuu yahay faatixada u dhantay fain axsana haddii uu yaqaano bacd alfaatixati faatixada qaar kamiduu yaqaanaa dhexduu u joogaay ooma dhammaanin qara'ahu ama dhexduu inta dambuba ka xifdiyey qara'ahu waa akrinaya intuu yaqaano horta faatixada ka akriyo wa ataa wuxuu la imaanayaa bibadlihi intii kale ee uunan aqoonin bedelkeediina min qur'aanin quraan kaleu meeshii gelin inti uu ka yaqaan fatxatu aqriyo intii kale ka dhimaneed ayuu quraan kala gashan oo mase dikri dikri kale u gashan intuu quraan aqoonin kuusii miaalaya wuxuu ku leey fain xafida alawala faatixada awelkeeda horuu yaqaanaa xifidsan yahay qara'ahu awelkii buu soo akrini faatixada uma ataa bilbedeli bedelkii ama qur'aan ama dikri ah ayuu la imaam haka gelin uma qara'ahu fain lam yuxsin hadduunan aqoonin shayan wax meeshaas waxba ka go-on e aw ilaakiri a ah, meeshaas waxbaa ka maqanaa aha aw il aakhiri aakhirkan hoose inta dambuu ka yaqaana faatixada ka garanaya inta dambuu ka yaqaana haye eh? ataa bilbedeli huma qaraa ah, intuu bedelkii la yimaado ama qur'aana ama maahe dikriga la yimaado iyo qaraa faatixadii iyo dee inta kale la imanaya Eh, faatixadii intii dambe u yaqaanay faatixada ayuu la imaan ah, intaa hore faatixada maba yaqaanaba bedelkiibu marka la imaani markaasuu deen faatixadii intii dambe u yaqaanay ayuu akrisanaya faatixada akrinaya waa dhib meeranba walqiyaam markaasaas ku leehay fa in lam yuxsin shayan waxba ma yaqaanaba ah, wuxuu garanaya ma leh soo islaamay faatixa iyo waxaa ma yaqaan waqafa wuxuu taagnaan biqadri faatixati faatixada qadarkeeda dadka isku dhex taagnaan walaa icaayata caleyh soo celina korkeeda ma ahaanin xaajadii iyo daruuradii wayna badan tahay arrintaas qofka soo islaamay cajamiga ah oo ma sahlan inuu faatixada maalin iyo laba maalmood iyo toddoba iyo ku barto way adagtay way ku adagtay marka maalmaha see yeelaya masaajid uga tegi maya iska dhex taagnaan laa icaadata caleyh wاlqiyaamu ruknu fi lmafruuda wاlqiyaamu qiyaamkii intanaan ku daro waa ruknigii afaraad wey ka shanaad aan ku joojina u dhow yahay wاlqiyaamu istaagu ruknu rukni wey fi lmafruudati salaadaha faradka ah in loo istaago waa rukni wey waqumuu lilahi qaanitiin bu ilahi istaaga rukni fi lmafruuda salli qaa'iman buu ku bilaabay nabiga alay salaam fain lam tastadic marka galaalda markaad kari weydo haddaad kari kartood qaadir tahay istaagu waa rukni wa sharduhu shardiga inaad istaagdo istaaga shardiga shuruuddiisa waxaa kamid a ah, an yansiba qofka inuu toosiyo taago faqaara dahrihi lafaha dhabarkiisa lafaha dhabarka waa inay si fican u istaajiyo qof haddii xanuunsan ama maaratay soo godmeen waan arki doonaa sida kaas kuma jiro qofkii kari kara inuu laf walba meesha intuu suro si fiican u istaago oo istoosiyo inuu qalloocsanaado oo foorarsado lama ogolo fa in maala hadduu qalloocsanaadoo leexdo bixaydu qadar buu leexday kharaja uu ka baxayba can ilqiyaami istaagba ninka waa taagan yaan la dhehaynin ayuu isqalloociyey oo mase inxana waaba foorarsadayba wasaara wuxuuba noqday ila rukuuci rukuuc aqrab mid oga dhow istaag rukuucba buu dhow yahay waa foorarsaday lam yujzi ka gudi mayse qiyaamkaa qiyaam loo xisaabi ma aha walow taqawasa waa qaansooba hadduu qaansoobo dahru dhabarkiisibaa qaansoobay sida qaansadoo kale usoo qalloocsamay likibarin liajli kibarin duqnimo darteed aw gayrihi jiro iyo wax lamida wey keyrkaasi xataa saara ilaa uu ka noqday ka raakicin buu musaa iska noqdayba oad arkaysa dadka qaar dabarka intay ka jabaan fooraraba oo rukuucdii kasii hooseeya xataa saara ka raakicin raakic oo kale uu noqday see yeelayaa waqafa waa istaagi kadalika sidaa u qalloocsan yahay ayuu iskaga istaagi istaagiisa intaa un weeyaan tabartiisa fataqu llah ma sadactum uma zaada markaasu wuxuu ku ziya rukuucdii maxaa la sameynay rukuuc buu taagan yahay uma zaada wuxuu ku ziyaadin inxinaan xoogow foorarsiya lirukuuci rukuucdii markii la gaaro xoogow foorarsi isku sii day waa in qadara hadduu karo hadduuba rukuucii ka hooseba sii gaarsiisan yahay istaaggiisana de halkaa subxana rabbi alcadiim ku dhahaya wa waxaa la nacaa an yaquuma inuu istaago qofku calaa rijlin waaxidatin hal lug ah hal lug inuu ku istaago asagoo laba lugood qaba inuu lug ku istaago takale in la wasaarto sida asagoo geel lisaayo Ehm, karaahiya wey yukrahu an yaquuma calaa rijlin waaxidatin waan tulsaqa oo tulsiqa ah, waan yulsiqa inuu dhajiyo qadameehi labadiisa gomadood markuu taagan yahay labada logood saa isku dhajiyena ayadana karaahiya wey inuu kala qaada walow qadra shibrin taaka qadarkeed saa u yar kala qaada la rabaa inuu isku dhajiyana waa karaahiyo waan yuqadima ixdaahumaa labada logood midood inuu hormariyo calal qoa midda kale ah, sidaas qof waraysanayo ah, salaad buu ku jiraa markaasuu deera labada lugood midna xaggaa dhigaya midna xaggan udhigaya salaadna waa tukanaya waa artay waan yuqadima ixdaahuma cala alukhra wa tadwiiru lqiyaami istaag qiyaamka in la dheereeyo qiyaamka iyo istaaga salaada iyo qirada qirada di marka dheereynayso qiyamka markaad dheereynayso iska dheereen maya quraan aan baad akrinaysaa ama iskama taagnid wa tadwiiru lqiyaami qiyaamka salaada oo la dheereeyo afdalu ka fadli badan min tadwiiri sujuudi in sujuudi iyo war rukuuci la dheereeyo oka shaaficiyada saas qaba shaafici saas qabo wuxuu deliishanaya xadiidkii muslimka afdal salaati dul qunuud afdal salaati dul qunuud qunuud waxaa loo jeeda qiyaam salaad waxaa u fadli badan in qiyaamka la dheereeyo imaam nawowi wuxuu leeyahy raximah llah qiyaamka dikrigiisa waa afdal dikri qiyaamka dikrigiisa muxuu yahay waa qur'aan markaa taaganta waxa ka ah qur'aan dikriga kaa u fadli badan wey baynamaa sujuuda haddee tasbiix iyo ducaayo weeyaan qaar waxay le maya sujuuddaa fadli badan aqraw maa yakuunu cabdu fii rabbi wahu saajid yaa qaar waxay leeyihin maya maalintii iyo habeenkii baa loo kala qaadi hadday maalin tahay habeen hadday tahay qiyaamka fadli badan oo xisibkaadi iyo qur-aanka in habeenki lagu akriyo ayaa fiican maalintiina sujuuda la dheereen oo la badinayo saas qaarkood ahayd wa waxaa la suneeyaa annaflu wayubaaxu naflu sunno in la tukadaa banaan yubaaxu waxaa banaan annaflu in sunno la tukado qaacidan xaaluu qofka fadhiyo wa mudajacan xaaluu jiifo salaada sunna haddaa tahay almutanafilu amiiru linafsihi almutanafilu amiiru linafsihi qofka sunaysanayo naftiisa isaga amiiru ah haddaa farata fadhiga kutukan haddaa rabto istaag kutukan haddaa rabto intaa iskaba saaxato dhanka midigta usaaxataa iska tukan ah, waa sunadii wey adoo kara oo awood u leh laakiin ajirkii baa nusqaamaya sunada isaga aleyhi salaatu wasalaam ninkii qiyaam ku tukada ayaa afdala kii fadhiga ku tukadana nis ajrulqaa'imin buu leeyahay kii jifri ku tukadana nis ajrulqaacidi buu leeyahay ajirkii baa kaa yaranaya wayubaaxu naflu qaacida wamadajaca maca wujuudi lqudrati awood iyo karitaan ayadoo joogto ood kari karto cala istaagii uma kadib yarkacu markaasuu rukuucaya halkaa joogo wallahu aclam waa ruknigii shanaad uma yarkacudaas wallah aclam bilahi towfiq wsala allah waslama ala nabiyina moxamed